الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه xbaab yahay fii qowli rasuuli illah nabigu wuxuu ku ducaysan jiray ama uu ilaahay ugu mahadnaqi jiray qabla acaam raashinka hortii iyo wa bacda maa yafruqu minhu intuu ka faaruqay kadib markuu raashinka dhameeyo iyo intuusan weli bilaabinba xadaثna qtaybaة بن سacيid qaal xadaثna بن لhيcة cabdالlah عan يزيid بn abi xabيb الmsrي عan rashid بn jandl الyaafiعي mصriy ثqة عan xabيb بn ws بn abi ws الثqفي maqbul min الثaniية yani waa laym الxadiiثi ma lam yutaabac waxaa badku ujeedaa laakiin ninkaasi waa nin min kibaar الtaabiciin lagu tirinayo weeye marka jahaladiisu fi طbqة wax dhiba malaha in sha allahu tacaala can abi ayub alansaari qaala kunaa cinda nabiyi yowman maalin baa nabiga la joognay oon agtiisa joognay faqaraba طacaaman raashiin buu soo dhoweeyey oo loo keenay nabiga bimana ninkii khaadimkaa baa keenay falam ara ma arag buu ihi saxaabiga abi ayuub ahaa ama faqaraba abi ayuubko markaas tajriidkii wii la odhan jiray way asagii baa marka iska dhigahaya ruux kale siiqadu khitaab bay kusoo socotay markaasu mutakalim bay kusoo socotay markaas wuxuu bedelay ayb buu bedelay <clears throat> faqaraba طacaaman falam ara ma arag waa la odhan karaa falam ara ma arag bui طacaama raashin kaana ahaa acdama mid ka badan ama ka weyn barakatan xagga nacfiga iyo sunada iyo wanaagga iyo barakada minhu min aطacaami awala ma akalna ay fii awali waqti aklina maad waa masdari waxaad dhihi jirteen weeye marka ma akalna awala ma akalna ay fii awali waqti aklinaa wey fii awali waqti aklinaa <clears throat> cunidaanadii marka u horeysay raashinku horaanta iyo bilowgii aad buu baraka badnaa falama ara acaama raashin ma arag kaana acdama barakatan ka baraka weynaa minhu min aacaami awala maa akalna minhu min axadihiisa awala maa akalnaa cunitaanka hore walaa aqala mid ka yarna ma arag buui barakatan walam ara acaaman aqala barakatan saasay iskugu xidhan tahay fii aakhirihi gadaashii dambe iyo gabagabadiina raashin ka baraka ka suna ma arag faqulnaa baraknuna de waa khayr in ilaahay waxa kuu geliyaa loo jeeda hadda iyo nacfi sunno iyo daawo kuu geliyo faqulnaa waxaanu nihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa haada tanisay ku dhacday raashinku marka hore waa ficnaa oo waa loo boghayo oo suno iyo wanaag baa ka muuqda gadaalla sargafkabuu nagu marayse wuxuu jiraa qaalna wuxuu uhi innaa dakarna sma allah dakarna sma allah ilaahay magaciisaanu xusnuun qabanay xiina akalna marka horeenu bilaabaynan cunaynay uma qacada waxaa soo fadhiistoo darka soo galay man akala ruux raashinka wax ku cunay walam yusami illa allaan aan magacaabin fa akala macahu shayaan shayaan baa la cunay innagu bisinkan u qabanay shaydaan baa marka ka afxidhnay laakiin nin kaloon bisinka qabanin baa darkii soo galay iyo xeedradii shaydaan baa la cunay barakadiina shaydaan ayaa ka qaaday xadiidku marka sanadkiisu waa xasan sanadkiisu xasan buu noqonaya nimanna xabiib bni aws athaqafi bay ku daciifinayaan ayb wax kaloo hadda lagu sii duro sanadku ma laha jahalada tabaqadaa dhacdana waa iska roontahay wadaadka muxaqiqa wuxuu leeyahay ibnu lahiica baa ku jiro lagu daciifin iyo rashid ibnu jandal alyaafici howlahaasuu akrinaya ma tabar badno riwaayata qutayb ibnu saciid can lahiicada waa qawiya ama waa saxiixa rashid ibnu jandal alyaaficina xaafidku iyo keyrkii ra'yigay mareen inuu iqa yahay baa xoog badan waxaa keliya lagu cilayn kara sanadka waa xabiib ibnu aws athaqafi ninkaana waa kibaaru taabiciin wاljahla fiha طبqna waa mctabr cinda kaثيir min ahli الxadiiث idan waxaa laga qaatay magaca ilaah loo qabto si gulli ahaan magaca ilaah oo shayga loo qabto adduunyada ah inuu ku barakoobo taana waxay u laabanaysaa qaacida aynu soo marray almuطlaqu addaalu ala muqayadi daalun cala اlmuطlq ayib shayga muqayadka tusa muطlaqina waa ku tusahaya bism magac alla in loo qabto bismi la yidhahdo baraka inay leedahay oo shaygii barakayn oo raashinkii barakoobi waa shay khaasoo muqayad ah waxaa laga qaadanaya taa dikriga ilaah oo dhanba inuu wax barakeeyo aynu kusoo maray cumdaha qawaacid aynu kusoo marray bay ka mid ahayd hadda waxba kor yaan laisoo firinin ina daala cala lmuqayadi daala cala lmulaq kitaabka cumdaha waad kusoo marteen balata qawaaciddaasi ayib mar haddii bisimka ilaahay baraka iyo khayr uu faa'iideeyey isagoo shay khaas ah taa waxaa laga qaadan ismiga ilaahi waa min dikri illaahi dikriga ilahi oo dhanba iyo xuska alloo dhanba inuu khayr iyo baraka faa'iideeyo macnahaasaa looga jeedaa xadaanaa yaxya بن musa اbalki sheiku man sheiku yaan wax ka warinin ninkan yaxya bn musa اbalki waa sheiku tirmidi wالnasaa-i faqat ayb hadduu nin kalon ku khaldan aan soo maray waa goori lakin yaxya bn musa اbalki labadan buu sheekhu u yahay <clears throat> ya manu ku daray alla hubsado hawshaas ya maxamed musa ku ama isxaaq bn musa ayib qala xadana abu daud aطayalisi qala xadaana hishaam ibn abdilahi ibn abi cabdillahi addastuwai can budayl اlcuqayli can cabd bni cubayd ibni cumayrin can umi kalhum bint cuqbat bn abi mucayd alumawiya can caaisha radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuul lah sal ly slam idaa akala axadukum midkiin hadduu wax cuno oo fa nasiya uu hilmaama an yadkura allaha alla inuu xuso tacaala korhaya calaa acaami raashinkiisa bilowgiisi falyaqul ha yidhaahdo bism illaahi fi walahu waaakirah bismi illaahi awalahu waakhirah riwaayaadka fiid oo wata ayaana min xayu sanad xoog badan iyo min xayu lmatniba bismi illahi fi awalihi wa aakhirihi saasay riwaayaadka badankood marahaya waana isku mid ilaahay magaciisaan u qabtay raashinka awalkii raashinka iyo aakhirkiisiba marka shaydaanki inuu soo matagahayo oo raashinka uusan anfacsanaynin bay axaadiisu kale ku dareen oo tilmaameen xadaanaa cabdullahi bnu sabaax alhaashim albasri shayku eh, shaykhayn iyo waxaa weeyaan waxaan ka ahayn adugu taqriiban eh, ninkii la odhan jiray eh, ibnu maaja mooyeen inta kaleu sheekhu yahay waa sheekhu ljamaacati ila bna maaja qala xadana abdlaclى ibn cabdilaclى can macmar ibn rashid can hishaam bni curwata can abihi can cumar ibn abi salamata anahu dakla calى rasuuli الlah cumar ibn abi salama wuxuu u galay calaa rasuuli illah wiilka rabiibka nabigu musa noo dhashay ee nabigu soo korshay wey anahu dakala calaa rasuuli lah wa cindahu طacaamun isagoo raashin markaa nabigu ag yaalla ayaan usoo galay bur faqaala nabig wuxuu ihi udni soo dhawow yaa bunaya wiilkaygiiyow fasami llaha ilaahay magacow tacaalaa ilaahay magacow o calaa sabiili lwujuub ow calaa sabiili nadbi labada ra'yi baa la isku haya waxay leeyihiin bisinka in loo qabto raashinku waa sunno nimanna inuu waa waajib yahay bay marahayaan wujuubkaana xoog badan leanna waciidka laga ratibay iyo ninkii asagu bisimka qabeel midigta ku cun laydihe diiday iyo wixii la halmaala bay u daliishadaan iyo raashinka aan ilaahay magaciisa loo qaban in shaydaan kula cunahayo barakadina ay ka tagayso hawlahaaso dhan marka waay wujuub wakul biyamiinika maxaa yeele mukhaalafa lishayaan baa ku jirta wakul biyamiinika gacantaada midigna ku cun wakul waxaad cuntaa mimaa yaliika wixii kuusoo xigana cun wixii xaggaada soo xigana cun marka magaca allo loo qabto isagu waa waajiban waa sunno alakul bilyamiina nafsa shay weeye weliba iyadu way kasii adag tahayo wujuubkaa loo badan yahay khilaafkii bisinka ku jiray xataa kuma jiro <clears throat> khilaaf ku dhow kuma jiro ee mid ka liita ayaa ku jira wakul mima yaliika xaggaada w kusoo dho ee dhankaada soo xigo cun culama waxay leeyihiin waa marka raashinku uu siman yahay marka raashinku isku mid yahay oo beriis aan wada cunayna wey ama baasta iyo la wada cunaya lakiin haddii raashinkii uu kala duwan yahay oo qaybi dhankaa ay marto oo hilibkii waa dhan maray marka waa la laaci marka iyada ah hadday nimanku isgaran waayeen hilibka qaybin waayaan oy xaggiina usoo baasi waayaan adaa doonanaya laakiin marka lee nin walba meeshiisa ha ku ekaado waa markii raashinku siman yahay uusan kala duwanayn ayib khudaarta iyo fawaakihda iyo iyay ka saaraan fuqad waxay oga saaraan khudaartu inta badan kala nooc nooc weeye moos iyo babay iyo cambe iyo waxyaaba kala duwan baa la keenhaya dhankaada inay laba nooc besa soo maraan baa laga yaaba afar nooc ay xagga kale jiraan degta kale marka degtaa kale haddii lasoo baasi waa inaad laacdo ee markaa <laughs> dhib ma laha sidaasay leeyihiin xadiidka marka waxaa ku jira tacliimu man ahalla bishayin min aadaabi acaam tacliimu man ahalla bishayin min aadaabi acaam in la aadaabta acaamka iyo qaabka sunada la ninkii ku gafa ama ku hagaabi waayo leanna wiilku wuxuu arkay gacantiisa oo wareegeysa riwaayad garanaysa dheerayde fi saxiix od garanaysa nabigu wuxuu ihi gacantiisa wa wareegeysa kaanad yadii tatuufu cala alqasca marka xaggaan iska laacaya xaggaan u socday oo waxaygu ma habaysnayn bul nabiga ay arkay uli waxaad yeeshaa bishimka ilaahay uu qabo gacanta midigna ku cun waxa ku xigana cun idabtu waa sidaas ayb marka eh, fiihi tacliim man akhalla bishayin min adaab acaam adaabta acaamka carruurta aan ku fiicnayn iyo dadka aan hawshaa ku habaysnayn in loo sheego dad waaweyn waxad arka gacanta bidix iskaga cunahaya marka waa in loo sheego laga xishoonin oo la baro ayib si dafna loogu sheega wayse adaabtii iyo akhlaaqdii ay u qaataan <clears throat> xadana maxmuud ibn haylan abu axmed almarwasi qala xadaana abu axmed aلzubayri qala xadaana sufyaan aلthawri can abi hashim الرماني عن إسماعيل بن رياح ومجهول الحال ninka asaga ah عن أبي أبي رياح بن عابدة السلمي أبيه رياح بن عابدة السلمي waa ثقة إمام ah عن أبي سعيد الخdري قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعاaمه نabigu hadduu raashinkiisa ka faaruqoo dhamaysto qaala wuxuu odhan jiray alxamdu للahi الذي أطcمna ilaahay waxaa mahadleena qoodiyey acaamanaa raashiinna siiyey wasaqaana na waraabiyey wajacalanaa naga yeelay oo naga dhigay muslimiina kuwa alla u hogaansan raashinkii markaad dhamayso tii hore wuuu soo hormaray in gacanta mid lagu cunay in bisimka loo qaban ayib fii rasuulilah hadda wuxuu u gudbay fii nihaayati acaam mahadnaqii lala iman lahaa alxamdu lilahi allah mahad iskale weeye acamna na qoodiyey wasaqaana na biyo iyo sharaabna siiyey wajacalna muslimiin naga dhigay idan culum waxay leeyihin nabigu wuxuu u hormariyey acaamka iyo raashinku waa wasiilo waxaa loo dan leeyahay alla in lagu caabudo wey saasay iskugu xidhan tahay ina anzla almaala liiqaami الsalaati wa itaai الzaka nabigu xadiid qudsi wuxuu ku sheegay ilah inuu leeyahay xoolaha iyo duniyada addunyada waxaanu u keenay in salaada lagu tukado oo lagu halgamo oo lagu soomo ilahay lagu caabudo ilahay lagu garto waxaan marka iska cun sida xoolihii ma aha ee waxa weeye in loo kaalmaysa cibaadada allah loogu talagalay sidaa darteed ayaa gaalada iyo eh, dadka aan muslimiinta ahayn xoolahooda marka intaanu dagaalano aan ka qabsanno waxaa kamid a ah asmaada lagu magacaaba fay baa kamid a ah. faygu mar wuxuu noqdaa wax kastoo gaala laga qaato ama xoog ha lagaga qaato ama ayagu ha iska carareen marna faygu waxaa la yidhahdaa hantida ayagu ay ka baqdeen weli aana guluf iyo weerar ana ku qaadin fay waxaa loo yidhaba wadaad weya waa min faa yafiu fay-an ay rajaca wacaada ilaa aslihi ninkii mudnaaba usoo laabto iyagoona horaan xoog bay ku haysteen ilan gaaladu ilahay caabudi mahayaane xoolaha xoog bay ku haysteen muslimiinta alla caabudee rabbi ku xidhnaabay xoolo usoo laabteen saasaa loo yidhi marka nin walboon ilaahay xoolaha ku caabudayna xaqdaru ku haysta asaalatan marka la fiiriyo maqsuudkii loogu talagalayna wuu gara maray wuuna khilaafay ilaahigii marka na quudshay ee biyana siiyey ee baad haddana naga dhigan muslimiin ku caabuda oo u kaalmaysta wasaailka adduunyada ilaahay diinkiisii allahaasaa na hadla waa macnaa wanaagsanoo culamadu tilmaamaan weeye xadiiku sanadkii dacfigaasaa ku jira niman marka way taxsiiniyaan oo markaasi eh, maraasiil dhowr ah iyo ismaaciil ay xoojiyaanba ragga qaarkood oo tawfiiqa ibnu xibbaan iyo ay ku xoojiyaan bay ku meel maraan <clears throat> inahaas yaa jirta ariiq labaadna isagu waa leeyahay xadiidku isaguna eh, aan sii xoog badnayn marka dariiqaas iyo kan bay isku xoojiyaan waa taxsiiniyaan nimana way daciifiyaan oo ikhtilaaf bay ku cileeyaan inuu xasan yahay baad moodaa walcilmu cind allah xadaana maxamed bashaar mudar sheikh اjamacati qaala xadaana yaxya saciid alqaطaan qaala xadaana thawr bnu yaziid alximsi abu khalid iqat imam ila anahu rumiya biqadar ila anahu rumiya biاlqadar sidaa darteed baa thawri uu dhihi jiray iska ilaaliya ixdaruu thawr ibnu yaziid alximsi falaa yacanakum biqarnayhi laba gees buu leeyay geeskiisa iska ilaaliya geeskiisa idinku dhufanin marka bidcada qadariyada ayaa bidca midka hawlkooda lagu haystay buu ku eedeynaya marka wuu ka digi jiray an khaalid bn macdan alkalaaci alxamsi can abi umamata albahili qaala kaana rasul la sal l slam idaa ruficat ilmaa'idatu haddii xerada la qaado min bayni yaday hortiisa laga qaado yaquulu wuxuu odhan jiray alxamdu lilah ilaahay baa mahadle xamdan mahad kaiiran badan ayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la khayr badiyey xamdan kaiiran mahad badan buu ilahay mahadsan yahay ayiban wanaagsan mubaarakan la barakeeye fiihi fi lxamd hayra muwadacin mid laga tagaya aan ahay ayra muwadacin mid laga tagayoo la daynhayo ay hayra matruukin wey mahat mahadda ilaahay midaan dayn karoon ka tegi karra ma ah ama alluhu subxaanahu wa tacaala ee mahadda iskale alla laga tagahayo oo cibaadadiisi iyo diinkiisa iyo kaalmaysigiisa iyo tawakulkiisa iyo khashyadiisa iyo jacaylkiisa laga tagaya ma aha ay hayra muwadacin ay hayra matruukin ayra matruukin marka hayra muwadicinna nusq baa qoro marka laga dhago bismi faacil <clears throat> marka xaamidkii bay u noqon hayra muwadicin xaamidku asagoon ka tegin ruuxi khalqi bani aadamka ama mukalafkii baa loo jeeda asagoon ka tegaynin ilaahay xamdigiisa <clears throat> walaa mustagnan canhu rabbuna ama rabbana labada waa la akriya walaa mustana mid laga deeqtumay isagoon ahayn anhu rabbiga anhu an ilah walaa mustagnan canhu mid laga deeqtumay isagoon ahayn rabbuna ay anta rabbuna waa khabar limubtadain maxduuf waad dhihi kartaa kabar limubtadain maxduuf ama waa mubtada likhabarin maxduufo rabbuna anta ama rabbuna huwa aday ku taalo cunbaad gadaal ka geena walihi ajrumigiin rabbanana waa la akriyaa oo rabbana marka hadii la akriyo lakor rabo waa mansuubun cala almadxi wاlاktisaas mansuubun cala almadxi wاlاktisaas waxay odhan jirteen wey rabbinana waa la ciraabay rabbina la yihahdo waa badel min canhu badel min adamiir canhu ku jiray noqonaysaa walaa mustanan canhu ay rabbina rabbina ayib marka bedel hadday noqota waa un la kasirin bay ila tahay marka rabbina bay noqon gabagabadu waxaa weye ilaahay baa mahadsan mahad fara badan oo wanaagsan oo khayr badan alla asagoon laga tagaynin oon laga maarmaynin ama xamdigiisa aanan ka tagaynin walaa mustaqnin canhu mid laga deqtoma aan ahayn lagama deqtomahad yaa ka maarma waa la baahan yahay faqri daati ah baana haysta haddaan mukalafiin iyo khalqii unba nahayba ayb saasuu nabigu marka ku ducaysan jiray waa markii ay la qaadeen bimacnaa raashinka nabigu uu dhamaysto xadaana abu bakr محمد بن أbان قال xdثna وkيع بن جراح عن هiشام الdstوائي عن budayl بن maysرة العqayل عن cabd لله بن عbayd بن عmayr عن أmi كلثوم wayna soo maray waa أmi كلثوم بنت cقبة بن أbي معayd الأmwي عن cائشha qاaلت kاna النبي nabigu wuxuu ahaa yأkل kii cuna في siتة kaana wuxuu ahaa kaanada marka takيir bay asalkeeda ku timaada hadda laakiin marba waxay noqotay mujarad الوquع mujarad الxadaث والوquع bay kubisatuta tanaa kamid ah tana kamid aho hawl badan ma ahayn mise maalin dhacday un weeyey mujarad alxadid walficli mujarad bay marku tustaa mararkana kamid siyaaqaana kutusaaya aalibkeedu waa inay takriir kutusto iyo kara kutusto kaana nabi nabigu wuxuu ahaa maalin maalmaha kamida yakulu acaama raashin mid cunaya fii sittatin ay maca sita i huna bimanaa maca ilayhim wada culumadu leeyihiin maca sittati min asxaabi lix saxaabadiisa kamid wax la cunahayay fa jaaa carabiyun nin reemiya a yimid waa saakin lbaadiya ruuxa miyiga degan ayaa carabiga looga jeeda ama carab ha noqdo ama cajam ha noqdo ama cid kale afrikaan baa noqde faakalahu raashinkii la cunhayay toddoba nin lagu ahaa ama lix nin lagu ahaabuu biluqmatayn laba afgelis buu ku cunay laba goorbuba qaadayba warkeediba fa qaala rasuul sal sl rasulka ilah wuxuu yidhi low sama hadduu ilaahay magacaabi lahaa oo bismi llahi odhan lahaa lakafaakum wuu idinku filnaan lahaa macahu wey ama lakafaakum wahwa isaga idinka iyo asagu waa idin deeqi lahaa laakiin barakadii buu ka qaada wey law sama allaha lakafaa idan marka baraka la-aantii wuxuu sudurbu u baaba buu nabigu wuxuu ka gartay inaan usan bisinkiiba qabaninba illa waa nin orda shaydaan soo tuuray waxaa marka horaba laga qataraa shinku inuu yaraa oo aan sii badnayn laakiin bisinka loo qabtay iyo nabi maxamed oo goobta fadhiya hw barakau qabay oo dadku waa deeqi lahaa laakiin nin baa hawl shaydaan meeshii la yimid markaasay isku dhammaatay shayga asalkiisa yaraantaaba u laabtay marka horaba waa yaraa aduu raashinku raashin badan yahay shaydaan kastoo uu soo kaxaystaba laba afgelis muusan noqdeen aduu raashinku badan yahay xadaanaa hanaad wa maxmuud bnu haylaan abu axmed almarwasi qaala xadana abu usamata xamaad ibn usama ninkii looha jira imaamka ah wey can zakariya bn abi zaaida can saciid ibn abi burdata can anasin abu burda camir baa la yihahda magaciisu waad garanaysa camir bn cabdillahi bn qays can anas bni malikin qaala qaala rasul la sal slam ina allaha ilaahay subxaanahu watacaala layarda can ilcabdi addoonkiisu ka raalli noqon rabbi waa u bogahaya raalli buuna ka noqon an yakula inuu cuno addoonku min ajli an yakula aluklata aw ilaklata aw yashraba asharbata aw ashurbata fayaxmaduhu calayha ilahay wuxuu addoonka kaga raalli noqonba inuu wax yar cuno wixiina uu ilaahay oga mahadnaqo wa badan wax yarbaa dembiga lagu dhaafa oo lagu janno galaa laakiin waa haddii lagu salansiiyo ilaahay ku waafajiyo wey an yakula inuu cuno alaklata hal mar aklada waa markaasi waxaad jirteen faclada wey mastrumara ada jirteen w haddaan akla dhahno waa mara waaxida hal mar ruux cunay mara waaxida cunto ila raali kaaga noqonaya haddii la godo ukla la yidhaahdana waa luqmadii afgeliski wey hal mar baad meel fadhiisato waxbaa cuntay waa akla mar labaadna maadan cuninba marka aad fadhiisato hadii haddaad masaxan weyn rogo aday kuu taallaa mara waaxida wixii alla timid waxaan leenaha waa akla ukladu waa qaadmada markay aad afka geliso wey luqma min mara waaxida ah wey labada waa isku mid an yakula inuu cuno aluklata ay luqma ama alaklata mara inuu wax cuno aw mase yashraba uu cabo asharbata aw shurbata nafsa shay wey macnaha hadda maray baa ku jira inuu hal mar wax kabado ama waxaa weeyaan oo meel hal mar wax cabo oo meel wax ku cabo yani fi jalsa oo fayamadahu iyo fayaxmaduhu deelka inaad goddo inaad kor dhawdoba labada waa ku banaan tahay ayib haddaan marka godno waa calaa anahu khabaru limubtadain maxduuf fahuwa yaxmaduhu deelka haddaynu godnay fahuwa yaxmaduhu ilahay ba ku mahadin calayha cala sharbati aw cala laklati yani waad cabtay waad cuntay ilahay baad ku mahadisa alxamdu lilahi baat ilahay baa mahadsan intaasa ila raalli kaaga noqonaya ayib meelo yarba marka ilaahay rilihiisa lagu gaadhaa inuu nabigu marka sidaa yeeli jiray baana ku cad haddii nabigu uu yidhi ilaahay addoonkiisa wuxuu kaga ralli noqdaa goobtu wax ku cuno ama wax ku cabo inuu ilaahay ku mahadiyo ama markuu wax kabado ama wax uu e, e, muxuu ahay qaniino laqo ilahay inuu ku mahadiyo bu ilaahay kaga ralli noqdaa nabigu inuu samayn jiray baa meesha ku cad nabigu hadduu ummadda u diray hadda ilaahayna lagu helay asagu inuu samayn muranba ma laha waynu soo maray wey inuu marka samayn jirana waynu soo maray xadiidku marka baabkaasu kasoo gelahaya min baab shamaa'il muxamadi sal la slam kasoo gelaya baabu maa jaa fii qadaxi rasuuli illah wuxuu baab wuxuu ku weelkii nabi maxamed weelashiisi wax laga tilmaamo nabigu weelashuu lahaa ee uu ku wax cuni jiray ama loogu adeegi jiray xadaana xusein ibn lswad albaqdaadiy waa sheikhu tirmidi abi daawud sheikhu tirmidi wa abi daawud abu cabdillahi alkuufi ninkaasi marka waa suduuqun yukhtiu kaiiran suduuqun yukhtiu kaiiran markaynu marka maraynay dowrka hore shamaalka aanu akrinay alxaafid ibn xajar tahdiibkiisa ayaan marka un ku taqliidinay waxaanu sheegnay marka inuusan abu waxba uusan ka warinin lakin taxqiiqu waxaa weeye ana lahu riwaayatan fi sunan abi daawud laba meelo ilaa saddex meel kaga wariya fi kitaab alkharaajna riwaaya kuleeyahay fi kitaab alfaraa'idna riwaaya kuleeyahay marka ninkan xusein ibn aswad albaqdaadi saduuqun yukhtiu kaiiran daciif ba ha noqdo say lxifdi ah ila ana waa shaykhu abi daawuud watirmidi nafyigii marka hore waa taqliid lixaafid bn xajar xaafid bn xajar baa sidaa isagu qabay marka tahdiibku hawsha asagoo ku sheego lam yahbut buu leeyahay anahu shaykun liabi daawuud ma sugnaanin laakiin mezi iyo dahabi niman hawlahaas aga kaga xoog badan yaa u qabto waxay dhaheen meeshaasuba ku jiraa meeshuu kaga warinhaya abu daawuud ibay sheeganoo magacaabeen iyo sanadkii marka hawshaasna misi baa ku fiicinaa muxaqiqiinta dambena waxay leeyiin misi baa qadiyada ku garan leh xaafidku nafyigiisu waa nafyi ku dhisan calaa cadami alwujuud isagu inuusan helin un calaa cadami alcilmi ayib marka cadam alcilmina ma aha cilman bilcadam adugu waxaa inaadan ogeyn ka laaminaysin mayso aslaanba inuusan jirin maxaa lagu yihi hebel magaalada ma joogaa ma ogi baa tala inuu joogo ayib ogaansho la-aantaadu ka dhalan mayso he inuusan joogin marka cadam اlcilmi laysa cilma bاlcadam saasay wadaadu yihan waa qaacida lagu kala baxo marka xaabidkuyaanwaagaa eh, taqliidin hadda waxaa muuqata inuu ninku labada labada imaam sheekhu yahay qaala wuxu uhi imaamkaas xaddaanaa camr ibnu muxamed ma aqaan cajalka inay gashe laakiin nuskhada waa hor wax ka akriyay baan tacliiqa korkiisa ku arkay in inuusan sheekh abu daawud uusan ahayn marka haddii cajalka iswaafaqaan xaashiyada aan ku qoray waa sidaas marka nafyigu waa marjuucun canhu qala xadaanaa camr ibn muxamadi qala xadaana ciisa bnu طahmaan can haabit ibn aslm albunani akhraja ilayna anasu anasu anas wuxuu noo soo saaray anas bnu malik cafwan anas bnu malik wuxuu noo soo saaray qadaxa khashabin qadaxa khashabin idaafadu manaa min taad dhihi jirteen wey ay qadaxan min khashabin qadaxan min khashab khatamu xadiid maxaad dhihi jirteen khaatamun min xadiid si oo kale wey akhraja ilayna anas bn malik wuxuu noo soo saaray qadaxa khashabin weel laga sameeyey qori geed laga qoray geed laga sameeyey geed laga sameeyey khashabku waa geedaha ilan weelasha qaybna bir baa laga sameeya birna waa la tola oo caw iyo argeed iyo qaba iyo waxbaa laga tola iyo wax lamida ayib marka qadaxa khashab midna waa la qoraa geedaha waaweyn baa laga qoraa haliidan adag oo khashin ah weel adagoo culus ah oon markaa sibsib ahayn mudababan lagu kabay bixadiidin bir lagu kabay meelo uu ka jabayna bir baa lagu alamay weelashu markay jabaan de alan macdani waxbaa lagu qabta waa taqaanaa marka qadaxa khashabin weel geed ah geed laga qoray buu yuu noo soo bixiyey anas oo khaadimka suubanaha ah sala allahu calayh ali wasalam halidan khashi adagoo qallabsan oo aan mxuu ahay fududayn mudababan la kabay ama la mxuu ahay bixadiidin bir lagu kabay fa qaala wuxuu yihi markaasi thaabit caf waxaan odhanayaa ciisa bnu tahmaan faqala wuxu uhi ya haabit haabitow haadaa qadaxu rasuuli illah kan maweelka nebi maxamed ba ayib riwaayada marka kale xadiisku uu lahaa markaasuu u caddeeyey wuxuu yihi ha ayib cafan faqala wuxuu yihi anas baan rabaa yaana khaldin faqaala anas anas wey ninka qaa'ilka ah faqaala ya haabit hada qadaxu rasuuli illah kan waa weelka nebi maxamed illa waxaa soo saaray weelka marka hore wuxuu ahaa saxaabiga anas haba haddana isaga la hadlaya ardaygiisi khaaska haabitna nin khaas u ah ardaygii anas wax ka bartay buu ahaa xadaana cabdالlahi bn cabdiraحman addarin abu mحamed saaxib sunan saaxib الsunan ayb qaala anbana cmr bn caasim ibn sufyaan qaala weelkan waagi dambe yaanan ka tegaynay riwaayadka badan xadidku uu leeyay qaybo kamid waxaa ku yimid weelkan waagi dambe waxaa laga laga iibsaday wiilo anas dhalay oo loodhan jira nathar ibnu anas nathar ibnu anas baa weelkii aabihiibu kasii dhaxlay marka hantidiisibu ka tirsanaa waagi dambe marka nabiga la waayay hade lagu diimay raadkiisiiba oo weelashiisii iyo nabiga raadkiisiiba la waayey nin muslima wuxuu kaga iibsaday sideed boqol oo kun oo dirham waa wiil qori ah sideed boqol oo kun oo dirham sideed oo fidaa ah wey ma aha sideed boqol sideed kunna ma ah sideetan kun ma waa sideed boqol oo kun oo dirhaman oo fido kaga iibsaday marka wuu ku faqri jabiyeyba wuxuun anas warasiisoo dhan bu hantida uqaybiyey aad hanti aad badan bay ahayd marka weelka nabi maxamed uu ku biyo jiray ama loogu adeegi jiray inuu ninkaa muslimkaa barakaysto meel dhigtuu raba garbuna u leeyahay waana qiimo badan taha hawsha ayada ayib xadana cabdullahi bn abdiraman addarimi anba'na camr bn caasim bn sufyan qala anba'na xamad bn slma qala anba'na xumayd wa haabit bn aslm albunani an anas bn maliki qaala laqad saqitu ama saqaytu waxaan ku waraabiyey laqad saqaytu rasuul allah rasuulka ilahay baan waraabiyey bi hada alqadaxi weelkan asaga ah asharaaba kullahu weelu markaa tilmaamhayo wey sharaabkao dhan baa nabiga ku siiyey buui wixii sharaab cabitaan o dhan caana mar ogu shubay mar biyaan ku siiyey mar namiid baan ku siiyey mar casiir kalaan ku siiyey mar malab baan ku siiyey tiibuu ka hadlaay asharaaba kulow baan ku siiyey almaa ku siiyey iyo nabida biyo cad iyo nabida almambuda fiih nabidku waa timirta m timirta biy timir baa la qooshaa oo la khamiiriya weel biyaad soo qaada timir baad ku timir baad ku guri sacab ama laba sacab burfaad ku daray markaasaa dayn markay timirtu milanto oo ay biyu isbedelaan oo ay kala socoto baa la shushubi ama waa la xurbinti loo qaada baalkii caanaboraha lagu qasi jiroo kale sharaab bay noqon waad cabbaysaa wayna macaan tahay marka eh, awood badan baa laga helaa awood badan baa laga helaayo marka waxay kordhisaa jidka awooddiisa daalkaa kugu yaraan oonkana kugu yaranaya tamartay kordhisaa marka saasuu nabigu yeeli jira nabidkaas waa annabiy iyo almambuud waa facil bimacaa eh, mafcuul ah annabiy iyo almambuuda fiihi iyo walcasala malab baan ku siiyey iyo wallabana caanaan ku siiyey waa badelu mufasalin min mujmal waxaad dhihi jirteen badelu mufasalin min mujmalin marka hore warkiio mujmala lasoo sheegay weelkan waxaan ku waraabeeyey ashraaba kullahu nabigaan kusii yaala ashraaba kullahu casalku iyo nabiidku iyo caanuhu iyo biyu kulli waa min asharaab idan markaasa la tafsiiriyey marka badlu mujmalin badlu mufasalin cafwa badlu mufasalin min mujmal weyaan ama badlu bacdin min kulin waaad min kullin waxaad dhihi jirteen wy marka waxay noqonaysaa un weelkan waxaa nabiga ku waraabiyey almaa wاnabida wاlcasala wاllabana iyo caanaba marka inuu nabigu waalgeeda ah uu samaysan jiray birtuwaba la yaqaanayba birtu waa la yaqaanay marka awaanidii sharciga uu reebay ee fidada iyo dahabka mooye weelasha kale o dhanba nabigu inuu yeelan jiray baa ku cad kutubusuna waxaad ku marteen iyo saxiixeynkaba in weel dhagaxa nabigu lahaa hadda waxaan maraynaa weel geed ahoo marka asagu geed laga qoray kuwa nuxaas ah waa ku jira kutub sixaax wa sunan lagu arkahaya marka weelashoo dham waxaan dahab iyo fida ka ahayn nabigu inuu isticmaali jiray intaasuu sheekhu tilmaamaya baaba maa jaa fi faakihati rasuuli lah wuxuu ku yimid nabi maxamed khudaartu isticmaali jiray iyo faakihadii buu u baab yahay xadana ismaaciil bn musa alfazari waa sheikhu abi daawuud wabnu maaja watirmidi saddexdaan baa wax ka wariya sheikhu abi daawuud watirmidi wabni maaja waa saduuqun yuqtiu waa nin marka gafa yahimu rumya birafdi keligii baana ku jira kutub sitaba hadaad aragtay ismaaciil bn musa alfazari waa keligii nin labaad kugu soo noqon mahayo qala xadana ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdالرaحman bn cawf الzuhri can abihi aabihi sacd ibrahim can cabdillaahi yani bn jacfar bn abi alib cabdulahiga waa cabdullahi bn jacfar bn abi alib radi allahu tacala canh qaala wuxuu yihi cabdullahi kaana nabiyu sal ly slam yakulu lqihaaa nabigu wuxuu cuni jiray alqihaaa qaraha qihaagu inuu qaraha yahay baa loo badan yahay biruabi timir ruabu ku cuni jir ruabku waa timirta curdanka ah timirta curdanka in weli bislaanin weeye dhowr xaalay soo martaa balxi bay noqotaa kadib busri bay noqotaa kadib ruab bay noqotaa kadib ay timir isu bedeshaa markay yacruurka tahay inagu yacruurka meeshaan ka dhanay midhaha ee qaybna uu bisayl ka soo gelaya qaybna ay cayrin weli ka tahay markaasaa ruabka la yidhahdaa amarkana u fiican tahayba agga haddii lagu cunahayo qoyaanka intaysan timiroobin ayb kaana nabi yakul qitaa qaruhu cuni jiray biruabi ruab buu ku cuni jiray alqita waa nooc min alkhayaar khayaarkuna waa nooc qaraha ka mid ah qaraha waxa u ama xabxabka la yidhaahdo ayib kaas weeye ya batiiku waa riwaayada dambe riwaaya dambe soo socoto wey riwaaya dambe soo socoto wey dubaagu shalan soo maray baalka inaa unoqonay bocorka ama bocorkatiidka loo yaqaanay ee girgiraha lahaa hoostana jaalaha ka ahaa ee midhaha lahaansaad garanaysaan kaasaa dubaha inta badan la yidhaahdaa ubada bahalka laga sameeye nooc kamidana waa la yidhahda dubaha la yihahdaa amaa qithaa iyo batiik hadaad maqasho waa qarihii guduudnaa ee midhaha badan ee muxuu ahaayey la yaqaane de weyne isagu saa ubaxey weyne waa taqaana kaas maxaa la yihahdaa qara sokor miyaa la dhahaa qara kale miyaa jiro isagu sokor ahayn dameeraadka sukat lama cuna bani aadam ma cuna waa dameerun baa daaqi jiray ayib marka qarahaas kaas wey isagaasa wuxuu leeyahy marka qayb guda hoosta ka gududata iyo qayb isagoo iska caba macaan buu leeyahay labadaba wuu noqdaa kaasna marka batiika la yihahda kitahna waa asaga sidaa loo badan yahay eh, marxaba shekh ibrahim batiik iyo qarahu waa isku mid sida raajix ah isku mid albatiik iyo wlqitha iyo qaruhu waa isku mid waliba batika waxay ka dhigaan ubada baalkan ubada khayaarka bahalka la yad ama qajaarka dadka waa iga dhahaan oo yar weyn bay qolya dhahaan qolya waxay leeyihin waa sida qaruhu u baxaa wuuna macaan yahay waana jaale waana nooc waana jaale gudihiisu jaalu noqdaa sida qaruxun u waaweyn u baxaa laakiin marka lasoo gaa albatiik iyo alkithaa waa isku mid waana waxayna waana qaro u naqaano marka soomaali warkeeda lasoo ururiyo inahaas wey wadamaha yurub iyo carabahan iyo waxaay baiik ku ohan ka bedela noocdaan dhaqaani baad ku arkaysaa qaahir oo kale yaman oo kale waad ku arkaysaa kolba meeluhu kala jooga ayaa isbedela waa ugaadh oo kale waxaa nagu aan u naqaana garanuugtu meel kale magaca loo yaqaana sagaarada inay nooc kale u egta markaad meelo kala tagto marka wixii baa kala bedelan oo bay-ada iyo waaqaca kala bedelahay fiinkeenu waddankeenu ama dhabadeenu baalka jooga bahal dhuban oo dhuban halka waxad ku arkaysaa bahal guud halkan kule cuno kulo halkan door kulo alla yaabi nooc kale oo sidiini jalow iyo u duuli oo ukici oo isku baab ah bay-adaa kala badan soo ai dufu lama arag iyo geel laba kulufle xaggana un geel iyo ari wada ah wuu isbedelaa laakiin eh, marka un lasoo ururiyo biiq iyo alqitaa waa isku mid waana qarahayni dubahun baa ka duwan dubaha ka duwan xadaana abd bn abdlahi eh, cabdat bn cabd illaahi alkhusaaciy albasriy abu sahl kufi sheekhu man shekh jamaca ila muslima ayb yani shekh buari wa sunan baad ujeedaan qala xadana muaawiya bn hishaam alqasaar abuxasan alkufi muaawiya bn hishaam ninka keligii baa kutub sita ku jira haddaad muawiya bn hishaam ku aragto fi kutubi sita iyo buhaari iyo muslim iyo sunanku waxay warinhayaan ood ku aragtay fi sanadi mucawiya bn hishaam alqasaar abuxasan alkufi iska dhi nin kalaba ma aha lanna waa waxiid ragga noocaas gooni baa la iskaga ogaadaa niman baa dee dhowr nin oo isku midaa soo noqnoqon ninkan marka madibu ku yahay fi rijaal sit muaawin hishaam aa alqasaar abuasan akufi an sufyaan hawr an hishaam bn curwata an abihi an caaisha an nab sal slam kana yakul biiika biruabi biiik buu nabigu u jira dad in la shidaa asax ah anigu uu ii fudaynaya kaana yakul biiika biruabi ruab buu ku cuni jiray isagoo dhamaystiran bu xadidku sunanka ku yimaada khaasata abu da-uudka naksiru xara hada bibardi hada wa barda hada bixari haadaba nabiga ku daray qariy wuxuu isku goostay nabigu timir markaas wuxuu ku yidhi naksiru xara haada timirta kuleylkeeda waxaan ku jebinaynaa bibardi haada qaraha qabowgiisa wa barda haada kan qabowgiisana waxaan ku kullaynaynaa bixari haada timirta kuleylkeeda timirtu maado bir ah oo macdaniya ku jirta zinki baa laga helaa ama iron waxaa u taqaanaan baa laga helaa marka kulayl iyo energy iyo awood bay ku gelinaysaa wayna qalajsaa jidhka maadada noocaa markaad isticmaasho waxaa loo baahan yaha maado jidhka qaboojisa oo dhacaan dhalaysa oon ku kulaynin inaad ka cabto haddii kale adoo dhan baa siraadahayo ayib marka qaruhuna waxbuu qaboojiya waa muraib muraib wey qaruhu meeshay timirtu musahin ka tahay wax kululayso marka shay wax kululeeya iyo shay wax qaboojiya marka laisku keeno waxaa ka ka imanaya ictidaal ictidaal baa ka imanaya marka nabigu dhakhtar weyn wey ayib dhakhaatiirtuna qaabkaasay sameeyaan haddaad wax kulan weligaa wado adoo dhan baad qarxayahaad haddaad wax qabow wadana baarid baad noqon waad fadhiisan unugyo badan baa ku dhimanaya ila jirku kuleele waa rabaa qabowna wuu rabaa qabowga mulaqa dadka waa waa baabi'iya kuleelka mulaqana dadka waa baaba'asha dhexdhexaad baa loo baahan yahay ayib marka nabig wuxu naksiru xara hada bibardi hada wabardi hada bixari hada bia marka abo waa qaboona baalkan qaraha la yihahda wy ruubkuna waa timirtu way kulushahay xadana ibrahim ibnu yacquub adawraqi shaykhu tirmidi wanasaa wa abi daawud abi daawud iyo nasaa-i ba wax ka wariya qaala xadana wahb ibnu jariir qaala wahb ibnu jariirna waa keligi wahb ibnu jariir wuxuu ku yahay baan filahaya kutubu sita inuu keligi yahay baan filahaya qaala wuxuu yihi xadaana abi aabihi jarir bnu xaazim alsdi qaala samictu xumayd abbas qaal wuxuu ihi xadaanii xumaydun waa isku mid samictu xumaydan iyo xadaanii xumayd waa isku mid wey ilan mar hadduu sheeku hadalka isagu sheegayo waa xadaanii haddii adu aad dhegaysan da un samictu labaduba isku mid wey abamas ee wuxuu rabaa wixii uu sheeka ka maqlay iyo qaabku riwaayadu ahayd inuu tabiyu rabaa abamase qaala wuxuu ihi jariir xadaanii xumaydun xumayd baa ii waramay qaala wahban wuxuu ihi wiilkii baa kusoo noqday aabihiiba ka waramay wa kaana wa kaana ay wahab aabbahay wahab wuxuu ahaa sadiiqan saaxiib buu ahaa lahu ay lixumaydin wa kaana wahbun sadiiqan lixumayd way macnuhu ah, umayd ibn umayd awiil ha umayd hadii anas la sheegay maxaad sugaysaan idinku umayd ibn abi umayd awiil tilmiidu anas marka wahab wuxuu hi aabbahay jariir waxuu saaxiib u ahaa oo saaxiibba ahaayeen ninkaa ka weynay markaasi xumayd ah an anas bn malikin radi allahu tacaala canhu qaal ra-aytu rasuula sal slam baan ka yajmacu asagoo isku darahaya oo kulminhaya bayna eh, khirbizi alkhirbis khirbisku waa biiki biiad aan marayna waa qarayihii magayihiisa biii khirbiz qithaa waa asaga wey alkhirbiz iyo ruaba asagoo isku qabanaya khirbisku iyo ruabku eh, iyo biiku waa isku macno waa qaraha magayihiisii ayib midabaha kala duwan markuu leeya magacyo kala duwan qaatana wadaaddaa tilmaama <coughs> ayib lakin alkhilbis huwa bi albitiq xadaanaa idan xikmadu nab iskugu qabtayna waynu soo marra hade iyadoo mufasala fi sunani abi daud waayrihi xadaana maxamed bn yaya inta bad maamed haduu ilaaqo dhowr koran waynu soo marray waa duhri maxamed bn yahya aduhri naysaburi ayib sheikhu muslim ad garanaysaan muslim sheekiisi weeye ayib bukhaarina aqrana waa ahaayeen wax ka warayaan masameyan waa la isku haya laakiin eh, waxay culimada qaarkood tilmaamaan maadaama bukhaari iyo maxamed yaxya duhri isku dhaceen oo markii xalqo weyn oo uu lahaan jiray iyo cilmi dad badan oo xer u ahaan jiray eh, maxamed yaxya duhri ay usoo wareegeen bukhaari markuu u tegay oo meeshuu joogay yaxmed duhri markuu soo galay soo salaamay wadanka ku noolaa u badnaa sheekhna ka ah maxamed yaxya duhri bukhaari tegey bilihii hore markuu soo dhaweeyey wuxuu waa imaamu muslimiin waa shaykhu jamaacati ahli sunna waljamaaca soo dhaweeye wuu ammaanay asiraa la weydiiyey bukhaari haddi ninka ku ka aqoon badnaa isku awoodna raggu ma ahayn marka dadkoo dhan baa xaggiisa u jabay waagi dambe xasad baa galay baa la yidhaahdaa maxamed yaxya addohli naysaburi xasad baa galay isaga waxay noqotay marka bidcooyin uusan bukhaari qabayn xaggana uusan aaminsanayn bu u tiiriyey wuxuu i waa wuxuu qabaa he khalqu lqur'aan buu qabaa ama alfaaduna bilqur'aani waa makhluuqu qabaa bidca musiibe ah oo bacdu salaf dadka ku tagfiiriyeenba buu u tiiriyey bukhaarina waa isdifaacay adugu lagama dhegaysan caam a ku kacday bukhaari waa kii wadankii gobolka laga fiijiyey waxay socotaba dhib badan buu la kulmay idan muslim maadaama ya maxamed bn yaxya zuhli anaswi sheikiisu u ahaa sheikiisi bukhaarina isqabtee go-aan wuxuu qaatay inuu waxba usan ka wari ka aamuso ka gaabsado marka ixtiraaman lishaykhi ayib hadduu bukhaari sii maro axaadiis badan naazil buu ka noqonayaa sanadkii hadee bukhaari muslim baa isku shuyuuka haddaad bukhaari marka qaarkood ka warin lahaydna sanadkii naazil buu noqonaya haddii bukhaari aada nuzuul ooga tagto marar badan maxamed yaxya zuhli nasaabur aad ka warisa liculuwihina inuu bukhaari ka xumaado ka baqay hawsha marka farahu ka qaaday isagoo u baahnaabuu daayay ricaayatan likhatari shaykayhi marka farahu ka qaaday alxaafid bn xajar oo kale hawshaa qabsatay nuurudiin alhaytami oo kutubta mudan zawaaidda qoree taqaanaana dee majmacu zawaaid iyo majmac lbaxrayn iyo kutubtan almaqsud alcaliy iyo kutub badanoo zawaaida ururiyey axaadiis fara badan sheekiisina waa ahaa sheekiisa xabd ciraaqina saaxiib bay ahay awhaan badan iyo akhdaar badan oo galay buu kutubtii ka ururiyey hawshibuu maqlay hayami baa maqlay in eh, axmed cali bn xajar xaafid xajar uu ururinayo awhaamtiisa iyo aqlaada uu galay sheekh wuu ka xumaaday fataraktuhu waan daayay kitaabkan waan guday bu argeysaba cid kalon ha baraarujisba awhaamta iyo aqlaada uu galay fii jamci zawaaidi wa eh, kutubihi cid kale mar hadduu sheekha ka xumaaday ricaayatan likhaatirihi farahan ka qaada bu diintuna cid unbaa baraarujintuntay qasab aniguma ah inaan dabagalo war u ka qaaday ixtiraam badan oo nooca culum isu qabeen iyo racaya lilkhair lakin marka hadi waxaa weeye aad leedahay khata cid kalun baraarujin doonto oo lagu baraarugo wax badanna geysan maya lakin hadi wixi diintu ku baaba-ahay waa la ayib marka maxamed yaxya duhri weeye ninkaani annaysaburi qala xadaana maxamed bn cabdilcaziz armliy qala xadaana cabd llahi bn yazid bn ibn salt an maxamed isxaaq bn yasaar an yazid bn ruman an curwata an caaisha ana nab sal slam akala albibtiika biruabi nabigu qor wuuu ku unay wuxuu ku cunay waxaa weeye ruab curdankii timirta ayuu ku cunay ama iyo carurkii timirta sanadku marka dhowr cillu qabaayo can canat ibni isxaaq waynu inaga soo maray dhowr kahor ninkan maxamed cabdilcasiiz ah arrimlina ma sii tabar badno cabdullahi bn yaziid ibnu saltila turkiisu ma tabar badno maxaytu sana dacfi baa ku jira amaa matni wuu sugan yahay de hadda baynu soo marnay asaniid kale iyo mutuun kale aan marayni xadana qutayba bnu saciid can anas bni maliki xa waxadana isxaaq bn musa alansari shaykhu eh, aljamaca ila maxaan yihi albuhaari wa aba daawud yani tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo muslim baa wax ka wariya ayb qaala qala xadana malik بn anas madar الxadiiث wa عalى malik can shayl بn abi صاalحi can abihi can abi hurayraa radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu yihi saxaabigu kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ansaar baa loo jeedaaye dadkao dhan ma ahayn idaa ra'aw markay arkaan awala thamari midhaha midka u horey usoo horbaxa midhaha u hor bislaada timirtu markay intay baxdo curdan dhaafto bislaato gacanka iyo geedka u hor bislaaday midho kasoo goyn jireen idaa ra-w awal amr la yahda min xayu lua carabiya bakura hayga soo horbaay hordega usoo horbaxa curadka oo kale wey ilmahaad ku curatay bikri baa la yihahda waa bikru fulan baa lagu dhihi waa ursi curadkii weeye marka m bakurna waa nafsa shay geedka uhor bislaada idaa ra awala amari nudjan wey midhaha uhor bislaada markay arkaan jaauu bihi way la iman jireen midhihii jaauu ay bihi biawali amari aw biamari ilaa rasuul lahi bay ukeeni jireen faida ahadahu rasuul lah markuu nabigu gacanta ku qabto usaa midhaha u qaado bislaaday qaala wuxuu odhan jiray allahuma barik lanaa fi imaarina ilaahu midhahana noo barakee tamarku marka asalkiisu midho intays timirtu bislaanin weeye dhahaan wadaaduhu mar hadday bislaata tamri baa la yidhaahdaa oo ta bay isu bedeli intay curdanka tahay ama yacruurka tahay baa tamar la yidhaahdaa hadda laakiin jinsigii baa loo jeedaa midhihii un bislaaday baa loo jeedaa ee soo ee soo go-ay qaala wuxuu ihi odhan jire nabigu ku ducayn jiray allahuma baari lanaa fii imaarina allahuma midhahan annaga noo barakee khayr iyo barake iyo suna noo geli wa baarik lanaa fii madiinatina magaaladanadana noo barakee aanu joognay madiine ah ila in magaalado ad la qabsan weydo lagu daltabiyoodo oo dacriig laga qaado oo dadku ay u hiloobaan meeshay ka yimaadeen baa dhacday hadda ka hor oo nabigu markaasi uu ilaahay u baryay in ilaahay uu qaba qabadsiiyo oo madiine uu fahansiiye muhaajiriin wbaari lanaa fi saacina ilaahu saaca noo barakey suuska wax lagu beego badarkii ayib saaca waxaa looga jeedaa de waa aaladi aalada weeye marka makiilkii baa loo jeedaa kaylkii wey hadda aalatulkaylkii weeye oo wax lagu beegahay wixii la beegahayay baa alloo barake waa badarkii raashinkii allahuma baari lanaa saacina suuskanaga allow noo barake iyo wa fii mudina mudkanaga mudkuna de waa weel qado weeye lix boqol oo koobadeenu ka wen yahay koobada inagu aan wax ku beegana kooba dhuubta ah ee nuskilada qaada buu ka wen yahay boqol garaam buu dheer yahay kooba dhuubtu waa shan boqol garaam mudkun waa lix boqol garaam ayib meesha saac u noqdo laba keliya uu noqdo jacab uu noqdo laba keliya rubuc laba keliya badh niman baa ku dhaweeya saacu marka ma yaro inagu suus baan iska dhahnaa suuskeenu laakiin saaca ka weyn suuskeenu neequ ahaa ma afar shodood buu ahaa shoba shoodda jiray sayida naarijiilka jiilka saideeda soo koobad weyneed afarteed bay reeshabe lagu yaqaanaa suus taa waxaan umaya inay ku dhawaanayso taa kila ma dhanayd horta mise sagaal boqol bay ahayd iyo toddoba boqol mise berley lama ahayn afarta shood waxaan u malayn suus inay ku dhawan hadaysan dhanayn suuskaasaa la odhan jiray nimankaasaa beeraha fahmaya o garanaye ayb allahuma baarik lanaa allahuma ina ibrahima cafwan allahuma ina ibrahima nabiy llahi cabduka addoonkaada weeye wa khaliiluka saaxiibkaa weeye bimacnaa addoonkii aada soo dhaweysay weeyaan allow wa nabiyuka nabigaadi wey wa inii aniguna maxamed ah calayhi salaatu wasalaam cabduka addoonkaadi baan ahay wa nabiyuka nabigaadi baan ahay idan alcilatu mushtaraka buu nabigu alcila waa mushtaraka ibraahim waa rasuul iyo addoonkaadii anaguna addoonkaadi iyo rasuulkaadi baan ahay idan wixii aad isii wey mar haddaan cillada wadaagno allo waxaan baryahayaa in xukumkana aan wadaagno waa hawl muhiim ah wainahu ibraahim dacaaka limaka maku kuu baryay oo u khalaaweeyey ibraahim baa maka alla u khalaaweeyey alla u baryay ila khalwan baynu dhugi jiray haddaanu soomaalina ahay wainahu dacaaka limakata makuu ilaahay markuu kuu baryo u duceeyey wainii aniguna adcuuka lilmadiina allow ana madiinaan kuu baryahayaa bimili maa dacaaka bihi bimili maa dacaaka bihi ibraahim wuxuu kuu weydiiyey limakata ana madiina kuu weydiiyey bimili maa dacaaka bihi wuxuu kuu weydiiye weeye limakata maka baa aniguna kuu weydiinhayaa madiino wa milihi maca ama wa milahu maca ama wa miluhu maca wamilihi baana wanaagsan in la yihahdo limakata bimili ma dacaaka loo soo dhihin tii ku cadfan tahay wamilihi wy markaas saasay ku wanagsanta in la yihahdo iyo wamili maca maka wuxuu u weydiiyey baan ku weydiy iyo laban marka madiine iyo maka madiina marka ka bada ka badan xataa ilaa aminka dadka degan waxay leeyihin culummadu kubaab ma aha dadka maka jooga dabci ahaan iyo aqoon iyo diin iyo deganaan iyo taran kulli madiina ka khayr badan ayb maxaa yidhi ducadii nabiga laga aqbalay ilah waxaan madiina kuu weydiiyey nabiyllahi ibrahim wuxuu maka kuu weydiiyey iyo dheeraadba nabigu oo laaba mithli hawshu marka hawl sahlan ma aha qaala wuxuu ihi saxaabigii anas ahaa cafwan abi hurayra uma yadcuu wuxuu u yeedhay markuu sidaa ku duceeyo oo timihii midhihii midhihii ku duceeyo oo allatubeg ku duceeyo magaalada u duceeyo uma yadcuu nabigu wuxuu u yeedhi jiray asqara waliidin yaraah ilmo uu arka midka u yar dadka meesha taagan ilmaha ugu yar buu u yeedhi jiray uma yadcuu wuxuna bu u yeeri jiray asara walidin asara waladin wey waliid bmanaa waa faciil bmana mafcuul asara mawluudin bay kula mid tahay waxba dhib ma laha asara mawluudin yaraah ilma la dhalay u arko ka ugu yar bu nabigu yeeri jiray fayuciihi dalika amara midhahu siin jiray midhihii loo keenay uu ku ducay nabigu asagu ma cuni jirin markuu ku ducay kadib u ilmaha u yarsiinhaya waa tafa-ul ilmahan su u koraayo u socdo midhuhana noo koro hanoo bato wen ila taranka adabu wuu socdaa wuuna korahaya midhuhuna ha koro haddii laakiin oday sideetan jir oo meeshaaba ku ekaystay midhihii loo dhiibo beertu haba bacdoo dib dambaysan bixin way hawsha marka nabigu sidaasi ma yeeli jirin wy xadaana muxamed ibn xumayd arazi sheikhu man sheikhu ljamaca miyaad ahdeen sheikhu tirmidi abu daawud ibn maaja qala xadana ibrahim ibn mukhtaar abu ismaaciil arazi saduq daciif lxifdi waa nin saduqa fi diinihi dinihi laakin waa daciif lxifd ninka dambe ama ninka hore asaguna nafsa shay waa daciif weeye min xayu d diyaana ayaa la duray inkastoo ibn maciin uu isagoo ammaani jiray oo difaaci jiray can muxamed ibni isxaaq can abi cubaydata bni muxamed ibni camaar ibni yaasir waa maqbuul buu xaafidku yidhaahdaa bimacnaa layu min xadiii ma lam yutaabac can rubayic binti mucawid ibni cafra waa saxaabiyu qaala waxay tihi bacanii mucaad ibna cafra baa i diray eh, mucaad ibna cafra ayaa i diray oo biqinaacin abaq buu ii dhiibay masaf ama wax qudaarta lagu qaado qinaac waynu soo maray oo min ruabin ruab ah dab eh, dabaq dhan oo timir ah oo curdana baan weel ku qaaday tiro nabiga u geeyey wa calayhi abaqaasna waxaa saaraa ajrun baa saaraa waa jamcu jarwin jamcu jarwin ajrun taasi waa jamc ajirka caadiga ah ma ah waa jamcu jarwin wahuwa sagiru min kuli shay waxyaaba yaryar baa saaraa wax yaryar baa saaraa oo min qithaain qara ah qara yaryar ah baa saaraa qaro intuusan weli yaryar curdan ahaan baa lagu cunaa intuusan bisaanin weyn inti soo qaada la curdan ahaan lagu cunaa oo udaata lagu darsado sidii baradhadii iyo iyo qajaarkii barbaroonigii zuqbin xaadle zuqbigu waa min azaqab min azaqab waa waxoogu yar adagaya matniga marka ka fiirsada n zuqbigu waa xaada ama timaha baalka soo mataqaanaa baalka ama baarima waa la yihahdo yararka markuu markaa qaruhu yar yahay wa aragteen wuxuu leeyahy xaad buu leeyahay timuu leey yar yaraa markuu yan yahay hadhow markuu weynaado dhawar goosan hayaa kadibna suusuubibuu noqon weynoo intan la eg marka waxaa weeye qara yar oo markaa curdan oon gaadhin baa lasoo guray dabaq baa lagu soo guray timir ruba baa lagu soo daray marka waxaan iskugu geeyey qara yar yar ah oo xaad leh oo markaasi eh, duf leh mise xaaddaan la garanay duf aan dhahna markaas waa yahay qara yar yar oo duf leh iyo eh, iyo rodob baa nabiga iskugu geeyey tiri waxaa ii dhiibay muaad mucaad ibn cafra biqinaacan ab oo min ruamin ruaba wa alayhi eh, abaqana waxaa saaraa ajrun jargun bimacnaa wax yar yar wax yaryar wey ajrun wax yar baa saaraa oo min qitaain qara ah zuqbin eh, dufle ama xaadle gabagabadu waa maxay nabigu waxaan iskugu geeyey qara curdan ah iyo iyo rutab baan iskugu geeye wa kaana nabiyu marxaba mh mh inuu yahay qajaarka wadadaa odhanhaya laakin waan isku mid qajaarku iyo qaruhu ma kala foge ma og tahay soomaalian isu baxaan qajaarku baalkan dhadheere haddaba la jarjaro suuqa lagu iibiyo ee qabowe asagoo aan lahayn macaanba aan lahayn iyo khadhaadh midnaba ee aad mood xareedda aad moodayso ma taqaani ma taqaana midkaas maxaa la yihahdaa caleentan la jarjaray ee sukuumada bahalka lagu soo jarjaro magacii begelka ma aha bahalka ee qaraha yarka la jarjaray aad moodo ee baaldhaba ee qabow xerta hawshaa garan mayse ayo waay qajaarka lama cuni karaa qajaarku hadig warba la cuni karaa sidiiso xad ma laha almihim way isku dhow yihiin kisaha laftirkiisu niman baa odhanhaya waa nooc min alkhayaar khayaarkuna waa qajaarka laftirkiisa wadaadaha isku haysta dhibba ma laha marka labada macnaba waa jira hadda ninkan iska lehay sharxigan sharxiga shamaailka ibnu xajar kiisi mehela kii baa juriban hayaa labada macnaba marka uu tilmaamaya dhibba ma laha markaan qolyahan khudaarta weydiineen u diray su-aalla waxay soo celiyeen inuu qithu yahay batiika uu yahay bay soo celiyeen sawirkiisi una way keeneen marka bal asaga un feriya insha allah laa bas waa geed qudaareed un soo maaha wa kaana nabi sal slam yuxibu waa jeclaa alqithaaa qaruhu jeclaa ama qajarka faataytu waxaan u keenay faataytu bihi asaga baan u keenay faataytu bihi waan oola imid wa cindahu eh, eh, xullatun mise xilyatun wey maa idin qoran xilyatun xuliyatu xilyatun iyo xuliyatun waa isku mid un dhibba ma laha waa un bilada la xidha ee dahab ama noqoto marka ama fida ha noqote qadimad ka timid qadimad usoo gashay calayhi rasul meel baxray markaa nabigu u geeyey rutabkii iyo qarihii ama qajaarkaan u geeyey yaa waxaan cindahu xilyatun bilad ba agtaala ama xuliyatun bilada xidho dahab ama fida agtaala ama xariirba ah adima agee ka timid qadimat caley min albarayn baxrayn baa looga keenay baxrayn waa meeshu hadda la odhan jiray waagaas hadda waa qadar dhulka hadda qadar la yidhahda baxrayn la odhan jiray meesha hadda baxrayn la yidhahda manaama magaca iskale hadda a taqaanaan waagaa baxrayn lama odhan jiray albaxrayn fi kutub muslimiin waxaa weeye waa dhulka hadda loo yaqaano qatar la yidhaahdo wey meesha hadda baxrayn loo yidhahdo waagaa hajaraan la odhan jiray magaca hajara dhulka qaadan jiray wey ayib nimanna waay le hajaradu agga yaman bay jirtaa laakiin sida sababka dhan kale ayay jirtaa famalaa yadahu gacantiisi buu nabigu buuxiyey minha min alxuliyai aw alxilya faacطaanihi waa isiiye ila gabadh weeye nabigu biladi iyo dahabkii fidada meesha le cantoobiyey gabadhu qaado orad haddii ay keento sooma qiimo badan nabigu waa abaal jiray wax yar haddii loo keeno waa abaal jiray saxaabig waxaa jira isaguna saxaabadu aada u eedayn jiray lakiin nabigu jeclaa oo markuu wax fiican oo qiimo badan magaalada ku arko hadduu lacag uu soo iibin nabigu u keeni madiina hadduu ku arko shay qiimo badan oo l nabi maxamed buu kan ku ficlaan lahaa yidhaahdo wuu soo iibinaya hadduu lacag haysta isagaa soo iibino jeebkiisu ka iibin hadduusan haynin dayn buu kusoo qaadi nabigu u keeni hadiyan u keenahay ballantii marka la gaadho oo lacagtii loo qabsado hadduu hayana wuu bixin hadduun hayn nabigu u keenaya nabi maxamed lacagta iska bixi ohanaya lacagta iska bixin nabi maxamed <laughs> nabigu markuu ku qosli jiro o aad u jecel yahay ahaa laakiin saxaabu way dhibsan jireen nabigaad uunka yeeraysaa intiisa hore ataytu nabi nabigaan u keenay biqinaaci ay biabaqin min ruabin abaq ruaban u keenay salad ama mansaf ama saxan weyn oo ruab ah iyo waajrin wax yar baan u keenayo zabin markaa qara ah zabin waajrin min qithaain haddaynu soo maraynin ajriguna waa jamcu jarwin baan idhi jarwiguna waa alqaliilu min kuli shay wax kastoo yar ama xayawaan ha noqdo ama qudaar ha noqdo ama ha noqdo wax yar baa la yihah ajriga la yihahdaa ama jawiga zuqbin markaasi ee dufle faacطaani wuxuu isiiyey mila kafi sacabkiisa muggi aniga fawaaba i reebayba ma aqaan say isu qabanaysa hadi mila kafihi nusakdeeda ragga haysta waxaa waa iska saxeen mila kafihi sacabkiisa muggii buu nabigu isiiyey xuliyan oo bilad ah wax la xidho gabdhuhu isku qurxiyaan dahab ama fida ah aw masaqaa waxay tihi dahaban ama dahaba dahab buu nabigu u bixiyey waa dahab dhan hade waa gacan muggeed maxaa qaada waa hawl culus weeye gacan muggeed oo dahaba maanta lama iibin karo lamana goyn karaba marka saas wey baaba ma jaa fi sifati sharaabi rasuuli illah wuxuu baab wuxuu ku yimid nabi maxamed sharaabkiisii qaabku ahay wuxuu nabigu markaa cabi jiray xadana ibn abi cumar alcadani wasmu maxamed bnu yaxya qala xadana sufyan bnu cuyaynata can macmar can الzuhriy can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha ali bn xujr s sacdi waa sheekhu man waan ka tagnay asage sheikh ljamacati ila aba daud wbna maaja an caaishaa radi allahu taala anha qaalat ibn abi cumarna yuu sheekh u yahay sheikhu ljamacati ila bukhaariya wa aba daud an caaisha radi allahu taala canha qaalat kana axaba sharaabi ila rasuuli illah axaba sharaabi cabitaanka loogu jecel yahay ilaa rasuuli lahi xaggiisa wuxuu ahaa alxulw lbaaridu shay macaanoo qabow yani alxulw baarid ay ay sharaab ulw sharaab macaan albaaridu xaggana qabow ayib waa ka lagu jecelyahay beryahan dambe macaanka oba laga cararaay lakin nabigu waa jeclaa ayib alxulw barid xadiidkan marka culamada badankood way tacliiliyaan alimaam tirmidi fi jaamici xadidka wuu celeeyaa xadidka wuu celeeya irsaal buuna ku celeeya wuxuuna gabagabeeyey wasligiisa waxaa la infiraaday sufyaan bn cuyeyna in la wasliyo xadiidka waxaa la infiraaday sufyaan ibnu cuyayna ayib jumhuurta inteedoo kale iyo xufaadda kale arsaluuhu can الzuhriy waxay ka dhigeen can الzuhriyi can rasuuli الlah ayib bay ka dhigeen xufaad badan bu markaa sidaa ku khilaafay marka shuduud ayaa markaas loo arkaa inuu yahay riwaayada ibnu cuyayna shaad ay tahay ya sheekh a labada xadiidka ka horeysa labtirkooda waa la celeeyaayo waa inaga hada soo maray xadiidkii hore waxaa ku jira maxamed xumayd arasi waxaa ku jira ibrahim ibn baa ku jira oo daciif lxifdi ah can caat bni isxaaq abi cubayd oo maqbuula ah waa ku jira sanadka marka waa daciif wey min xayu sanad ka dambaa yar dhaacma ka dambe asagoo cillo kale ma qaba aan ka ahayn shariik bn cabdillaah annakhaci iyo cabdullahi bn maxamed bn caqiil oo asaguna saduuqa say lagu sheego sanadka dambe marka asagu waa xasan sanadka waa xasanka horena daciif weeye wayna isxoojinayaan marka inuu xadiidku xasan yahay baynu maray hadda ka hor haddana way ila quman tahay inuu xasan yahay walcilmu cind allah ya maya waa mukhtasar waa matni dheer iyo matni gaaban oo wey waa bilad may xul xilyaa la siiyey kii horeba wa cindahu xuliyat qadimat calayhim famala yadahu minha min alxuliya wey ma min arutab ma ah gabadha waxaa la siiyey xullad baa la siiyey xadiidka hore muawal baa kadaba mukhtasar intaan ba udhexeysa ikhtisaarka yarkaa udhexeeya xadiidkan dambe marka inuu mursal yahay baa loo badan yahay saasana xoog badan ayib marka waa mursal صaxiixa min maraasil الzuhri lakin cindahum maraasil الzuhri waa ka riyaax xufaadu maraasil الzuhri way daciifiyaan maraasiil nakaci iyo maraasiil shacbi iyo maraasiil saciid musayib iyo maraasi ibnu sirin rag maraasishaas xoog badan ayib laakiin mursalkan zuhri wuu tabar daran yahay sidaa darteed xadiidkan ciladiisa tirmid wuu sheegi doonaa laakiin dib buu geeyey waxaa laga yaaba ikhtilaafu nuska inay tahay cilada uu ku sheegay fii jaamici buu haddana sheegi doonaa laakiin bacda xadiiin buu ka hadli doonaa waa gudbaynaa xadaanaa axmed manic albagawi qaala xadaanaa ismaaciil ibraahim ibn culaya qaala xadaanaa cali bnu zayd ibnu judcaan alqurashi nin aada loogu dagaalamo weeye ninkaas rag badan waa daciif bay yidhaahdaan sida raajixa laakiin waa nin saduuqa ah, xasan alxadiid ah saaxib almursal alkhafi wa cilaaqathu bitadliis tarjamaha xaafila ayuu leeyahay kullu maa qiila fiihi buu isku dayay inuu keeno tawsiiqaad fara badanoo xaafidku uusan helin ugu keenay marka wuxuu ku gebagabay ninka inuu yahay nin eh, saxiix alxadiid ah macnaha uu sheegay ninkaas baa macnaha eh, aada u xoog badan waxaana uga horreeyey xaafidka abaradda mutaahiriinta dahabi dahab wuxuu ku gebagabay cali ibnu zayd bnu judcaan inuu yahay xasan اxadii oon daciif mulaqa usan ahayn wahada huwa sawaab an cumar huwa ibn abi xarmalata an ibni cabaas cumar ibn abi xarmala waa majhuul majhuul weeye qaala wuxuu ihi ninkaasi cafwan ibn cabaas cafwan radi allahu taala an dakaltu maca rasuuli الlah rasuulka ilaahi maciisaan galay ana aniga iyo wa khaalid ibn waliidba calaa maymuna u galay maymuna bint اlxaari waa xaaska suubanaha waa ibn cabaas iyo khaalid habaryartooda weeye maymuna bint lxaari lubabay la dhalatay ibn cabaas hooyadii ah umlfadl bay la dhalatay marka aniga iyo khaalid iyo iyo rasuulkaa u tagnay maymuunan u gallay fa waxay noo keentay biinaain weeloo min labayn caano ah weel caana ay noo keentay um fa shariba rasuul اlah ilaahay baa dhamay ama ka cabay weelkii caanihii dhamay wa ana calaa yamiini anuguna dhanka midig baa nabiga ka fadhiyey wa khaaliduna oo hadday ilmahabrad yihiinna canshima dhanka midig buu dhanka bidix buu ka joogay khaalid baana daweyn khaalid baa daw daweyn fa qaala lii wuxuu igu yidhi nabigu asharbatu laka cabitaankaadaa iskale mar anuu haddaan cabay wixii ka soo hadhay maadaama gacanta midig ad iga fadhido adaa xaq ahaan ule midigta inaad caanaha lagu siiyo laakiin khaalid baa kaa daweyn weeye marka laba maslaxa meesha yaalla in la ictibaariyo weynanka iyo dada iyo in la ictibaariyo midigta ictibaar midigtaana xoog batay marka nabigu wuxuu rabaa laakiin inuuba ibn cabaas ka tanaasulo xaqiisa oo walaalkii uu doorbido fain shita haddaad doonto bal ibn cabaasow aaharta waxaad u doori bihaa kalka ama cabitaanka ama dhamitaanka caanaha khaalidan baad siin haddaadan doonina hadde waan kugu dhiibi weeye faqultu waxaa ihi maa kuntu liuusira ma ihi nin doorbidahaya oo u doorahayo calaa surika axadan nabi allow ruux kale hadduu ya abubakar iyo cumar iyo cumaan caana ay soo reebaan ay tahay ninka doon hala sian odhan lahaba laakiin adugu m yeeli maayo buu i cidka qaadanaysa meeshaad af ka saartay baan ka saarahaya maa kuntu ma iibo lauira mid u doorahaya oo siinaya uquurahaya calaa su'rika adiga hambadaada iyo caanihi aad soo reebtay axadan ruux kale yeeli maayo marka isagaa la siiyey uma qaala rasuul llah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man acamahu llahu طacaaman ninka ilaahay raashin uu siiyo iyo baad uu siiyo falyaqul ha yidhahda ku ducaysa allahuma baarik lanaa fiih allow noo barakeeyo quudkan iyo raashinka iyo baadka wa acimnaa khayra minhu wax ka khayr badanna nasii haddaad nasiisay midka mid ka wanaagsan allow nasi oo naquudi waman saqaahu llahu caza wajala labanan cana ninku rabbi waraabiyo cana uu siiyana falyaqul hay allahuma baarik lanaa fiihi allow canaha noo barakee wazidnaa minhu noona kordhi caana wax ka baraka badan ma jiro caanuhu wax ka khayr badan ma jire iyagu ilaahu caanaha noo waayeen dhaho ilaah waxaa weeye noo kordhi undheh uma qadaa rasul lah sal slm wuxuu ihi laysa shayun shay ma jiro yujiu gudahaya ama yajziu yujiu gudahaya makaana acaam buuxinhaya baa loo jeedaa shay buuxinaya ma jiro oo gelahaya makaana acaami meeshii baadka iyo raashinka iyo washaraabi cabitaanka booskoodii ayru labani oon caana ka ahay ayru labani caana waxaan ka ahay caanuhu baad iyo biyaba waa noqdaan wey ninka geeljiree dhowr bilood gela on la socdo on wax kale afkaa saaraynin wuu fadhiisano wuu saxaroono wuu kaaji raashin uma baahno caanaha raashin ah ayagaa cabitaan ah toddoba maalmood buu qadahay biyo uusan kabanayna caanaha geela u cabahaya oo caan biyo u ah marka baadiya biyo booskoodba caanuhu way buuxiyaan marka ilaahu wax ka khayba nasiib meesha ma taalle adduunyaa la joogaayo ilaahu noo kordhi wey wax oo noo badi baa rabbi lagu baryahaya waa xadiid xasana ariiq labaadna wuu leeyay cinda ibni maaja saddex kun saddex boqol labaatan iyo labo ibn maaja ku kordhiya waana xadiid marka sugan way xadiidkan dambe jahaalada ku dhacday cumar ibn abi xarmala niman baa iska tasaahula fi abaqa ariiqa labaadna way ku xoojinayaan amaa cali bn zayd judcaan in lagu duro masii tabar badna midda ayada taxsiinka tirmidina marka sidaasu ku imanaya waxaa kaloo xadidka laga qaatay culamada qaarkood ka qaateen laa ihaara fi lqurubaat inaan laisu doorin waxyaabaha qurubaadka ah laa ihaara fi lqurubaat bimacnaa nabi maxamed hambadiisi iyo in isaga lagu xigsado waa shay qiimo badan oo wanaagsan oo fadliya manqaba ah ayib alle u dhawaashana ah jacaylka nabiga aad jeceshayo hambadiisu nabiga ilaahay baad ilahay jacaylkiisa baad ka oranaysaa nabinimada iyo diinkaad ku jeceshahay ayib ilaahay barakayntu barakeeyey karaamada rabbi baa meesha aad ka oranaysa marka hawlahaasaad xigsanaysa marka laa ihaara fi lquluub wadaadaha yey ee qaba inkastoo ibnu qayim iyo sheekhiisuba ay ka badan qaaacida ayada ah haddana way daliishadaan xadiidkan iyo xadiidka lamidka aba qaala abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi hakadaa rawaa sufyaan bnu cuyayna xadiidkii hore wey wuxuu hadda bilaabay xiladiisa hadalka in lagu xijiyo kaana axaba sharaab ilaa rasul alxulw lbaarid buu ahaa ila xadiidka ibnu cuyayne u wariyay kaas weeye xadiidka ibnu cuyayne can macmar can zuhriy can curwa xadiidkaas weeye qaala abu ciisa tirmidi mise idima qore ragga qaarkiiba way ka maqan tahay idima dhigna mi hawsha iyadaa qaala abu ciisa tirmidi haakada rawaa sub ibnu cuyaynata hada xadiia ibnu cuyayna xadiidkan saasuu ku wariyey can macmarin can zuhriya can curwata can caaisha saasaynu kusoo maray haddaba haddii maxaa khilaafsan imaamow waxaa khilaafsan buuhi warawaa cabdullahi mubaarak baa wariya wa cabdurazaq wagayru waaxidin can macmarin bimacnaa kama rawa ibnu cuyayna madaaru lxadiidi calaa macmar ma yahmisa ma ibnu cuyayna macmar buu ka warinhayay cabdullahi mubaarak iyo cabdurazaq ibn hamaama sancaani iyo jamaaca fara badan oo carakawa ah ayaa waxay ka qaateen can macmarin can الzuhriyi can الnabiy mursalan isagoo mursal ah oon curwo la sheegaynin oon caaisho la sheegaynin ayb zuhri can rasuuli الlah walam yadkuruu ma aysan sheegin jamaacadaasi khilaafay ibnu cuyayn fiihi fi اsnaad can curwata can caaisha ma aysan dhihin ee waxay ku gaabsadeen can zuhri can rasuuli الlah sidaasoo kale waxaad sheegay oo mutaabaca qaasira ah oo macmar la warinhaya in macmar uusan khaldamayn maxaa kutusahay ila hadda macmar xadiidku saasuu ku wariyey inuu sidaa ku wariyey raggii macmar la wariyay baa sidaa ku wariyey irsaalka ah haddaba ibnu cuyayna oo raggii ardada ah khilaafay baa khaldan wey haddii sheekhu saaxiibadii u waafaqay oo macmar raggii la aqraanta ay isku mid yihiin ibnu cuyayna baa ardadii lamidkeed khilaafay ibnu cuyayna khaldan wey saas ujeeda waakadaa rawa dabaqadii labaad wey ee macmar ahayd macmar can zuhri oo zuhri wax ka qaadanaysay waakada rawaa yunus ibnu yaziid alayli bu ujeeda wagayru waaxidin yunus ibnu yaziid alayli iyo jamaaca waxay wariyeen xadiidka can zuhriy kama rawaahu macmar can الnabiyi mursala ayib qaala abu ciisa inamaa asnadahu inamaa wasalahu buu ujeedaa ayib waad garateen isnaadku marna rafci buu noqdaa marna wasli buu noqdaa inta badanna asnada fulan hadii ay wuu xidhiidhiyey weeye wuu xidhiidiyo sanadkii inqiطac ma gelin asnada fulan mar waxaa la yidhahda ay rafaca wuu rafciyo nabi maxamed buu gaadhsiinay waa la yidhahdaa marka wasliga rafcigu waxay iska keensanaya inqiطaaca meesha gelayn ama nabigii loo socday baa la gaadhsiinaya inamaa asnadahu ibnu cuyaynata min bayn الnaas ummadda inteeda kale xadiidka waxa rafciya ibnu cuyayna ka jiraba wasliyaan ujeeda intaa wuu ka gudbay maymuna magaceeda iyo ina ayaa weeye wa qaala abu ciisa wa maymunatu bint اlxaari weeye waa ina bint اlxaari weeye zawju nabiy nabiga xaaskiisana weeye wahiya khaalatu khaalid ibn اlwaliid wa khaalid bn cabaas wa khaalatu yaziid bn asam saddexdaa nin ba habareer bay u tahay waa niman ilma habreed ah wakhtalafa الnaasu dadku waxay isku khilaafeen fii riwaayati xadiid khilaaf kalena waa galay bur sanadka calى cali bn zayd bn judcaan xadiidkan waa k waa kii dambe hadda wuxuu u gudbay xadiidkii dambe kii hore ciladiisi waa soo dhameeyey xadiidkan dambe xadana cali bn zayd bn judcaan can cumar ibn abi xarmalata can ibni cabaasin bu hadda u gudbay wakhtalafa الnaasu fii riwaayati hada اxadiid xadiid athani weeye can cali bni zayd bni judcaan farawaa bacduhum baa wariye can cali bni zayd bni judcaan bay ka wariyeen can cumar ibn abi xarmala warawaa shucbatu shucba asna xadiidka wariyey ibn xajaaj can cali bni zayd bni judcaan faqaala wuxuu yidhi can camr ibni xarmala magaca lasku haysta keliya ninku ma camr ibnu xarmalata mise waa cumar ibnu abi xarmala ilaa camr iyo cumar waxbaa udhexeey midna wogu wataa midna ma wato xarakaduna waa kala duwan tahay cumar iyo camr wey ayib ibni abi iyo mise ibnuna waa laisku haya wuxuu ihi imaamku wa saxiixu cumar ibn abi xarmalata wey intaasuu kuu kordhiyay xadidka dambe hawshiisii xadidka horena wuu soo dhameeyey baaba maa jaa fi sifati sharaabi rasuuli ilah cafwan fii shurbi kii hora sharaabkii bu ahaa aaladii waa baabkii baaba maa jaaa fii tukaati rasuulilah iyo baaba maa jaaa fi tikaai rasuulilah soomana soo kala marin hadda waxaynu soo marray sharaab hadda waxaan maraynaa shurbigii ayib oo masdarkii ama ficilkii ah xadana axmed manic albaqaw abu jacfar qaala xadana hushaym bashiir qaala xadaanaa caasim bnu sulaymaan alaxwal wa mugiiraa bnu miqsam مغيرة بن مقسم الضبي عن الشعبي عامر عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم نبgu زمزم buu ka cabay وahuوa qاam isagoo taagan buu ceelkii زمزم ah ka cabay في xajaة الwadاع bayna ahayd xadiidkii markaan aan maraynay mxuu ahaa nadbu نخبة الفkr نaحو تفrd بhada شhacbi xadiidkii weeye ayb idan xadiidku waa iبn cabaas iyo غayrkiiba waa ka sugan yahay lakin الriwاayة عan iبn cabaas wuxuu ku dul wareegahayaa shacbi xadana qutayb wahuwa qaaiman isagoo taagan buu nabigu cabay xadana qutaybatu bnu saciid qaala xadaana maxamed bn jacfar qundur can xusein almuallim xusein bn dakwan almuallim can camr bn shucaybin can abihi can jaddihi qaala raأytu rasuula allah rasuulka ilaahi baan arkay yashrabu qaaiman wa qaacidan nabi maxamed oo istaag wax ku cabi fadhina wax ku cabi ayaan arkay xadaana cali bn xujr bn asacdi qaala xadaana ibn umar cabdالlah can caasim caasim bn sulayman aأxwal can shacbiyi caamir can cabaasin qaala saqiitu annabi nabigaan waraabiyey min zamzama fashariba waa cabay wahwa qaa'iman isagoo taagan shurbiga qiyaam adoo tagan wax la cabaay jumhuur ahlicilmi inuu banaan yahay maca karaahiya bay qabaan nimanna waxay ku dhaweeyeen taxriim bay ku dhaweeyeen oo adilo waxay ku dhegeen ninkii islaamka wax ku caba ha ismatajiyo haddaad ogaan lahayd waxa kula caba adoo taagan biyaha waa ismatajin lahayd nabi allow maxaa jira shariba macaka shayطaanu iyo nah nahyigu ku yimid naha can shurbi qaa'iman adiladaas iyagu markaasi ay mareen taxriim niman baa maray nimanna waxay mareen jawaaz maca karaaha niman waxay leeyihiin marna waa ka ma banaana marna waa banaan yahay cinda alxaaja haddii aad markaa aadan fadhiisan karin ama fadhigiiba aad ka degdegayso ama aad e, gaadiid basaaran tahay ashurbu qaa'ima markaasi waa bannaan yahay hadday xaajo wacato haddaan xaajo jirin oo salmigii u fadhiisan kartana waad fadhiisan niman labada xaalay ku kala xambaareen oo waana sida cali iyo keyrkii ay mari jireen ayb <clears throat> nimanna waxay leeyihiin nabigu e, hawlahan oo kale dadka muslimiinta khusayso oo karaha iyo taxriim khuseeyaaba mooyeen laga niqaashay nabigu hawshiisa iyado masha nabigu wax banaan buu sameeyey taxriimna meesha ma yaallo ee karaahiyo iyo jbaa meesha taalla shaygu marka nahyiga nebi maxamed uu ka yimid iyo diidadii suusan suubanuhu caddaynin oon ficil uusan ku samaynin ma caddaatay nahyiga inuu lilkaraaha yahay inuu liltaxriim yahay marka falka nebi maxamed waa libayaani iljawaas maa waqaca libayaani iljawaasna karaahamiha waa shay bannaan oo biduuni karaaha cunu leeyihi leanna waa tashriic falka loo sameeyey in lagu tuso ummaddu wuxuu inuu bannaan yahay waa tashriic shayga tashriica karaha ma noqon karo ayib sidaasi markaasi waaadana xaafadka kama arkaysadaa mare ee hawshaa tilmaama haddana abu kuray caafimaad ahaanna ma fiicno khilaafna waa ku jiraa in la iska daayo inta la kari karaa wanaagsan oo biyuhu marka adoo taagan cabso isla markaaba beerka iyo xidmaha ku dhacaaya ayagoo meel la siin bar oon tartiib aan soconin waran ahaan way ugu turqaayaan ayib marka in caafimaad ahaana ma ficli wadaadu yidhaahdaan khilaaf ka hada waaba ka taagan yahay marka waa inta laska ilaalin kara laska ilaaliyo <clears throat> ya adoo socda raashinka waa la cunga cabitaanka kabasii daranba cabitaanka asagu qiyaamka waa la diiday socodkaaba ka daran marka waa isku mid hadday marka xaajo wacato hadda aan la fadhiisanayn oo biyahan cabi io fadhiya isuga aan lagu sugayn waa iska cabi ado waad qurqurin wax kasta adoo socdaad dhamaysanaysaa cinda alxaaja dan xaajo jirin lakin in la fadhiistaa wanaagsan xadana abu kurayb mamed ala shekh ljamacati mamed bn arif alkufi ljamaca ila buhaariya wanasaa wadaadkan dambe nama soo marin baa mali mamed bn arif alkufi wa ljamacati ila buhaariya wanasaa qaala xadaana labadaa sheekh waa laba muxamed eh nina waa shaykh ljamaca asago xadaana ibn fudayl waa maxamed bn fudayl can acmash sulaim mehran an cabdilmalik ibn maysarata alhilaali can النزاl ibn صbrة الjuhani qaal utiya caliy bikuuzin min maain utiya caliyu cali baa loo keenay ibn abi aalib bikuuzin koob baa loo keenay min maain biyo ah wahwa fi raxba isagoo masaajidkii banaankiisi fadhiya raxbadu waa raxbat lmasjid raxbat lkuufa meeshaa banaan ee barandada oo kale ama mxuu ahaayey ardaaga masjidka ayuu markaa taagnaa faakada minhu kafan sacab buu ka qaatay wuu darsaday gacantuu biyihii darsaday faakada minhu min alkuusi aw min almaai kafan sacab buu ka qaaday faasala yadayhi gacmihiisiibuu maydhay waa farxashay wey wamadmada waa sandar waa luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wamasaxa wajha wejigiisibuu maydhay oo biyihiisa u mariyey masxi wey hadda asli ma aha wamasaxa waj wejigiisibuu masaxay wadaraacayhi labadiis udhun gacmihina biyihiisa u mariyey wa ra'su madaxiina waa masaxay uma shariba biyihii soo hadhay yuu cabay wahwa qaa'iman isagoo taagan uma qaala wuxuu yidhi hada wuduءu man lam yuxdi haada qaab weysoodkan aan weysaysto waxaan aan sameeyey falkaani wuduءu man ruux weysadii weeye lam yuxdid weysadu aysan ka jabin adoo iska weyse qabay tajid lwudu dad u baahato waad samayn kartaabu ayib taan wejiga iska masaxdo xoogo boorka iska tirtirto iyo xoogo habaaska iyo yar cajiska iska mariso gacmahana iska yar saa tiraado wa iska tukan kartaa waa weyse wuxuu yhi aan markaasi dhamaystirayn lakin waa wudu man lam yuxdi ninkii laakiin waysadu kasoo jabtay waysada kamila looga baahan yahay buu ujeedaa wuxuu yihi hakadaa ra'aytu rasuul lahi facala nabi maxamed oo sidaa yeelay baan arkay buui nabigoo sidaa yeelay culama waxay u badan yihiin wuxuu ujeedaa nabigo istaag biyo ku cabay waa maalinkaa nabigu birzamzam uu ka cabahayana weeye ama asagoo carafa korkiisa hashiisa saara carafa baa dhil caana umulfadl ama lubaaba bint lxaarith ay u geysay markaasuu nabigu hasha dusheeda ku cabay isagoo taaganoo ilahay baryahaya macnahaas ujeedaa nimana waay le saxaabigu yidhi hakadaa ra'aytu rasul sal ly slam facala ayib sharax horaa ka soo horreeyey sharxii mufasalkaha buu ijmaaliyey marka waa ijmaal bacda tafsiil hawsha uu soo sameeyoo dhan buu ujeedaa ista eh, biyo lagu cabo in waysada marka la cusboonaysiinhayo sidaas oo loo khafiifin karo labadaa macnuu toogan hada huwa sawaab lanno labada ixtimaal mid kamid inaan ku xambaara midna aan ka saara daliil khaasay u baahan tahay mana hayna daliil khaas ah xadana qutaybatu bnu saciid wa yuusuf bnu xamaad shayku ljamacati ila aba daawuud weeyaan wlbukhaari shaykhu ljamacati ila aba daawuud wlbukhaari waa yuusuf bnu xamaad kan dambe qutayba isagu waa shaykhu ljamacati ila ibna maaja fainahu yarwi canhu biwasi qaala xadaana cabdlwaari bnu saciid can abi isaam abi cisaam albasri humaama magaciisa la yidhahdaa saas baa wadaada ku sheega ah. niman baa fid macnaa laam ka dhigaaya weelka gudihiisa ada lagu naso waa tii la diidanaaba ee waxaa wey naba markuu cabaar caanaha qurquriyo uu afka ka qaadahaya banaanka ku neebsan haddana wuu ku noqon haddana banaanka ku neebsan ayib saddex goor waxaad jiiddo eed eh, cabto eed saddex goor u neebsanto wixii ka badan ah waali wey waad ka dharigtaha isdiliba mooye intaa cabitaan iyo caanaba kugu filan iyo biyaba kugu filan kaana yatanafasu fi linaai alaaan saddex goor buu nabigu weelka u neefsan jiray macnaa ka neefsan idaa shariba markuu dhaabaca ah, wax cabahayo wa yaquul wuxuuna odhan jiray huwa uu neefsiga saddex goor loo neefsado ayaa amrau min mara aaama acaama marau yani yaa xagga cunamareenka u roon weeye dad wixii qurqurisood wado od ku neefsad dameerka aad fuuf ku dhexdhahdo ood wado un sidii muxuu ahay geeli ama dameerihi ujiido biyuhu ku dilahayaan mana wanaagsano in loo neefsado ood u nasato haddanaad ku noqota wanaagsan amrow yaa u cunamaritaan wanaagsan amro waa min ama waa min marw aطacaamu ida stasaaqa wasahula fi lmari markuu biyuhu tartiibku maraan oo shaygu tartiib kaa dego oo laabta uu sii maro qabowga aad sii dareenta wey dad laakiin jug jugjug ka shasooda waddooda u neefta un wixii maba dareemaysidba amra bimacnaa ahna-u bay lamid tahay ama axsanu wa arwaa u cokanaan badan weeye xagga ka dhargidanaa sidanaa ku fiican naqasku inuu kaa soo ba haddana biyo aad adana kaa soo ba biyo ad ku fiican tahay haddii kale adoo neefta isku celiy waxaad dhantay hadhow waaba daacanba hadhowna caloosha isku kaa dhaadhici biyaba meelada ka dhig oonkiiba kaama bii oonku wuxuu kaaga bii karaaba inaad u neefsato oo eerkan iyo naqasku kaa baxo biyo saafiana meesha tagaan oon hawe la soconin haddii kale hawii waxaad ka dhargeysaa iyo muxuu ahaaye iyo caanihii baad ka dhargey biyihii nin sidii ninka un hadda kahor laga sheekey nin ba waaa la reer soo martiyey markaasaa shaa kulul baa la siiye baa la yidhi raashinkii iyo bariiskii iyo hilbihi loo keenin baa shaha kul loo soo hormariyey koob baa loo shubay wuu fiiqsaday lan inuu shahi e- e- e- cabuu rabaa markaasuu neef buu jiidahaya ila wuxuu ku yahay suu fiiqu lahay hawa uga dhargaayay koob labaad buu ka ceshaday isagoo laba koob iyo saddex koob cabay oo marka un naqas ka buuxsamay fiiqdii ayaa loo keen raashinkii hilbihi bes buu maba un maba cuni karaba wuu seexday laba goor buu kaaji marka laba gorkaad u kaco soo kaajiy illa shaah waa iska biye yuu baahi la seexan waaye illa w eerkii baa baxay shaahina kaadiba iska no eerkiina waa baxay ninkiiba toosi cul walba toos wixii oo dhan wa iskuu noqdeen biyay noqdeene toos buu hawsha waa adag tahay marka waxaan neefta lagu jiido ma khayr badno ma khayr badno wa arwa ay min ariyi min ariyi waa cokanaan iyoiyo dhargidda biyaha laga dhargaa la yahdaa min ariyi marka waana dhaqan wanaagsan oo sidaa ah weeyaanoo u wanaagsan dhargidda iyo caafimaad ahaanba u roon xadana cali bnu khashram almarwazi waa sheikhu muslim wالnasaa-i wtirmidi waa waxiid behda tarjama nin labaad ku arki maysid kutubu sita rijaal sita oo cali bn khashm la yihahdo waa keligii waa nin imaam xaafida cali bn khashm almarwazi sheikhu muslim wالnasaa-i wtirmidi qala xadana ciisa bnu yunus can rishdin bni kurayb waa saduq say xifd can abihi abihi kurayb bn abi muslim can ibni cabaasin ana nab sal slam kaana idaa shariba tanafasa maratayn tanafasa maratayn somalia saddex baan isku ogaay inuu asagu maratayn sheega dacfiga rijdiin rijdiin ibn qurayb baa ku jira sidaa darteed ba alimaam tirmidi fi jaamici xadiidkan wuxuu ka yidhi ariib bimacnaa daciif buu ujeedaa hadduu tirmidi xadiidku waa hariib dhaho intaa ku gaabsado wuxuu ujeedaa daciif buu ujeedaa xadiisa waa sidaas xadana abi cumar alcadani qaala xadana بن bn cuyaynata can yaziid ibni yaziid ibni jaabirin can cabdiraxmaan ibni abi camrata can jadatihi kabsha qaala waxay tihi gabadhaasi dakala calaya nabiyu subanaha iisoo galay sala allahu alayh ali wasalam fashariba min fii qirbatin sibraar afkiibuu ka cabay fashariba wuxuu wax ka cabay min fii fiidida waa un taqaaneen asmaa lhamsa adhihi jirta weeyo asalkeeda ku timid oo miimki laga gooyey min fami qirbatin baa si fiican loo fahmi laha hadda min fi qirbatin sibraar afkii buu nabigu ka cabay sibraar mucallaqatin la xidhay oo la lalaadiyey qaa'iman isagoo taagan sababka de lama fadhiisan isagoo dhan baa kubad iyo sa-an biyo lagu shubay ah isagoo dhan baa kala dadanaya waa un bac biyo laga buuxiyo wax lamida wey marka intii un la istaajiyo isagoo xidhan ad afka ka cabtaba mooye in lala fadhiisto kugu adkaanaysa ya min fiya fiyi mxuu idin qoraya min qirbatin bu idin qoray ma idinku irbada fiyda horta in laga sabeeyo fiyi iyo fiyna waa isku mid ayib dib ma yeele marka in la tashiiriya ana u badan yihiin la fududeeyo min fi qirbatin sibraar wey sibraarka waa la yaqaana waa xoolaha saantooda weel laga laga samey wey si fiican saanta looga bixiya la tolhayaa hal af baa loo sameynaya hal af baa loo sameeya malabka iyo caanaha iyo subaga waa lagu shubtaa iyo biyahaba qaa'iman asagoo istaagan waxay tahay gabadhi kabsho ahay fa waan istaagay ilaa fiiha afkeedii meeshuu nabigu af ka saaray ee ka cabay baan u istaagay faqatacathu ama faqatactu waan goostay intii bay soo goosatay meel dhigatay nabigii dibnihiisii baa taabtay nabiga waxaa gaadhay afkiisii waa dhaca iyo mxuu aha candhugtiisi baa gaadhay baraka ku jirto meel bay dhigata gabadhu si fiican ba yeeshay faqumtu waan istaagay ilaa fiiha ay ilaa fi lqirba sibraarkii afkiisii iyo e, e, mxuu ahay e, dhuuntiisii meesha afka ahayd gantadii faqatactu faqatacathu way soo goysay ama faqatactuhu waa soo gooyey bacdu nas waxay qorayaan faqatacathu oo marka uu warramahayo cabdiraxmaan markaa warramahaya de ayidii ka tabinaya xadiidka haddii loo tira iyadana faqaactuhu waan soo gooye way afki baan soo goostay meel baan dhigtay ayib ya dhun dheer wey bahalku inaad sirarka dhun dheer wey qaybtaa kore goynaysa halkaan laga xidha hadan laga sameynaya wa waa dhun dheer wey ma aha <laughs> soo dadanaya ayib xadana محمد شhر بن dار شيk الجمعة قال xdثna cبدالرحمن مهدي قال xdثna عزرة بن ثابت الأنساري عن ثمامة بن عبد اللahi قال kاna أنس بن مالك أنس بن مالك wuxuu ahaa يتنفس kii neefsada في الإناaءi ay من الإناء waa بمعنى lاm iyo بمعنى min bay wadaadu isu hayaan يتنفس في الإناء ay min الإناء ama للإناء ثلاث saddex goor buu neefsan jiray وزعمa أنس wuxuu sheegay زعمa huna waa بمعنaa dakara lلتaxqiiq an nab sal slam kaana yatanafasu nabigu waa neefsan jiray fi lilaa min alinaa alaa saddex goor buu ka neefsan jiray riwaayaad axaadiidku uu leeyahay iyo axaadiis kalena waxaa ku timid mar walba inuu markuu cabaar cabo aamdu markuu af qaado u neefsado alxamdu lillah haddana ku noqonay bismi bisin labaad ugu noqonay ayib iyo taxmiid labaad bisin labaad saddexaad iyo taxmiid saddexaad yaxmadu alaaan wa yusami laha riwaayaad baa ku yimid xadiian ka mid ah xadana cbdullahi bn abdiamaan addarimi qaala xadana abu caasim magacii ninka abu caasim magaciisaan rabaa nabil waa laqabkiisii الضحاك بن من بن مخلد عن عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الكريم بن مالك عن البراء بن زيد مقبول ومقبول لين الحديث ما لم يتابع ابن ابنة أنس بن مالك أنس بن مالك baa awow u ah gabadhiisi baa dhashay awgii wax ka waran awgii hooyo can anas bin maalik radi allahu tacala ana nab sal slam dakala calaa ummi sulaymin ummu sulaym buu u galay oo anas hooyadii ah wa qirbatun walaal qirbatun sibraarna mucallaqatun lalalaadiyo lalaado guriga docdiisa ay ku xidhan tahay fa shariba nabigu wuxuu ka cabay eh, min fami lqirba afkii sibraarka alqirba wahuwa qaaimun isagoo taagan xaajana keentay culumadu markaan kale leeyihin sibraar lama dejin karo ayib faqaamat ummu sulaym umu sulaym baa iyadna istaagtay ilaa ra'si lqirba sibraarkii afkiisii iyo madaxiisii bay u istaagtay faqatacathaa way soo goosatay ilaa anas baa ka warramaayey afkii bay soo goosatay rasigii bay soo goosatay ayib ayadna waa nafsa shay marka saxaabadu dhaqan bay ulahay inay nabiga barakaystaan aaaartiisii iyo raadkiisii iyo ay barakaystaan ayib mararka qaarkood markuu nabigu seexdo dhididkiisa gabdhaha qaarkood ba hoorsan jira nabiga dhididkiisa markaas waxay ku dari jireen cadarka cadarka iyo barfuunkooda iyo qaayahooda kudarsan jiray markaasuu sii carfahaya dhidiga nabi maxad sal l slam hawsha hawl sahlan ma aha marka eh, tin ninka hela ninkii wax hela aataaru rasul l sal slam kaana mubaaraka xadana axmed bn nasr annaysaburi iqatun xaafid imam waa sheikh atirmidi wanasaa-i sheikhu tirmidi wanasaa-i nin faqiiha oo xaafid oo mualif ayuu ahaa aad loo jecel yahay qaala wuxu imaamkaasi xadana isxaaq ibn moxamed alfarwi waa saduuqun lakina kafa fi akhir cumri fasaa xifduhu nin saduuqoo imaama weeye min xayu diin laakiin waagi dambe intuu waayeelay buu indho beelay markuu indho beelay mudaakaradii iyo muraajacadii iyo waxdabagalkii baa ku adkaaday fasaa xifduhu fasaa xifduhu marka intaasaa lagu eedeeyaa qaala xadana xadaatnaa cubaydatu iyo cabida labadaa xarakaba waa la isku hayaa cabidaa loo badan yahay bimacnaa cabiid oo mukabar ah oon cubaydo oo musaqar aan ahay abidatu bintu eh, xadiana cabidatu bintu nail maqbula buu xaafidku yidhaha bimacna layinat lxadiidi ma lam yutabac can caaisha radi allahu tacala canha binti sacdin cafwan can caaishata binti sacd waqaas waa eh, taabiciya wey jaliila cumirat way cimrida gabadhaasi caaisha ah sacd waqaas gabadhu dhalay weeye aada u qiim ilaa boqol sanay ku dhawaatay ama way dhaafta baan umalayn ilaa u maalik soo gaadhay maalik baa xataa soo gaadho wax ka wariyey la kulmay cafwan can abiha sacd waqaas azuhri an nabig sal ly slam kaana yashrabu qaa'ima nabigu istaag buu wax ku cabi jiray waa markii ay markaasi baahi wacato ama xaaje ay keento dhaqan nabiga ku banaana ma ahay cillo kaloo marka sanadka uu qaba ma jiro ninka hade isxaq bin maxamed alfarwi aan soo sheegnay kafa cam iyo fasaa xifdo aan soo nidhi iyo gabadha gabadha cabiida ah bintu nail labadaas adugu lagu eedayn karaa sanadka dacfigiisa qaala abu ciisa tirmidi laakin ashurbu qaaiman xadidkan hadda aynu kusoo maray ayib qaala abu ciisa wuxu ui waqaala bacduhum wuxuu yidhi cabiidatu bintu naabil bintu naabil ile marka hore naail bay inoo ahayde in laga dhigo cabida bintu naabil ayib baaba maa jaa fi tacatuli rasuuli illah wuxuu baab yahay wuxuu ku yimi nabigu inuu markaasi idgun jiray markaa cadar iyo barfun wuxuu helo uu nabigu marsan jiray xadaanaa maxamed raafic alqushayri shaykhu ljamacati ila bna maaja shaykhu ljamacati ila bna maaja wغayru waaxidin hal nin wax ka badan waxay noo sheegeen qaaluu xadaثana abu axmed الzubayri wasmuhu maxaa tidhahdeen maxamed maxamed bn cabd llahi aلzubayri qala xadaثana shayban ibn cabdiرaحman الnaxwi can cabdillahi bn mukhtar albasri can muusa bni anas bni maliki can abihi aabihi anas bni malik qaala kana lirasuuli illah rasulka ilah waxa u ahaa sukatun yatatayabu minha sukadu waa cukada waa tabad yar caag yar wey cagarow subag iyo saliidda iyo wixii markaa eh, eh, weel yar weeyo lagu talagalay waa weel cadareed cadarkaa lagu shubtaa subka cukad iyo tabad tabad yar wey weel yar bacd eh, riwaayadna ukaa xadiidkan lafkiisa cukaa ku timaada saan filhayo <clears throat> yataayabu minha uu ka iska udgun jiray oo marka nabiga cadarkana waa jecla waxa loo hadiiyena wax udgoon baa ugu jeclaa subanuhu isagoo udgoon iyo udgoonkanaan sii jecla sal la alay slam yataayabu minha uu iska udgiyo ay minha min asubka xadaana mamed bashar mud shekh اjamacati qal xadaana cabdiaman mahdi qal xadaana cazrat bnu haabit can humaamat bni cabdilaah ibni anas waa inaga soo maray in wada wiilu anas aw yahay uu yahay qaala kaana anas bn malikin radi allahu taala laa yarud iiba wax udgoon ma diidi jirin anas haddii wax udgoon loo keeno oo carfahaya mad ma celin jirin wa qaala anas wuxuu yihi markii la weydiiyo anaso wa kas waxyaabaha waa diitaa lakin wax udgoon hadii lagu keeno carfahay maba celiside waa sidee qaala wuxu ina nab sal slam kaana laa yarudu iiba suubanaha wax udgoon aan diidi jirin wuu jeclaa nabigu waa udgoon <clears throat> xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana ibn abi fuday wasmuhu moxamed ibn ismaaciil ibni muslim ibni abi fuday waa nisba ilaa jaddihi awowgiisii labaad baa loo tiirinaya ibn abi fuday caan ku yahay laakiin magaciisu waa moxamed ibn ismaaciil ibnu muslim ibn abi fuday an rijaal jamaca wey can cabdillahi bni muslim bni jundub alhudali can abiihi aabihi de muslim bni jundub alhudali can ibni cumara qaala qala rasuulu lah sal slam alaaun saddex shay laa turaddu lama celiyo lama diido alwasaaidu barkimaha jamcu wisaada barkin baa laguu soo tuuray markuu soo fadhiistaa laydin ku fadhiiso ku jaqilayso dhabarka saaro wadaado iga daayo lama dhaho waa la iska saartaa waa lagu jaqilaystaa dib ma laha oo ku yeeli mayso waana takrime iyo xurmo weeye iska isticmaal iyo wduhn iyo subaga adduhn huna aiib baa loo jeedaa adduhn huna aiib weye ilan waagi hore cadarka la isticmaal baalkan aalkooleh barfuunka ee fishfishta ku haya ee laisku haya ma nijaasa mise maa ah, lagu dagaalamay ma ahayn bahal saliid ahaana la marsan jiray haddana waa jooga waad aragteen ila cadarka iyo barfuunka hadda far barfuunka baha biyo alkoolaa oo dareerahaya midkana waa mid saliido la marsado aragtay kaasaa hadda loo jeedaa adduhn hunaa aiib saada riwaayaadka qaarkood baa caddeeyey in duhn aiib looga jeedo iyo walabanu caanaha saddexdaa lama celiya caana lagu siiyey oo kaba lagu yidhi iyo shay e, udgoona lagu siiyey iyo barkin lagu soo turo ku fadhiisa lagu yidhi barkimaa laga hadlayna kuwa lagu seexda me waa kuwa lagu fadhiista ama jaqilka ama dhabarka la saaray ee fadhiyada yaalla kuwaasa laga hadlaya alimaam tirmidi wuxuu yhi xadidkan waa ariib bimacnaa daciif buu ujeedaa alimaam ibnu qayimna wuxuu yhi xadidku waa macluum zaad lmacaadka mujaladka koobaad boqol toddobaatan iyo toddoba muxuu idin qoray adduhn waib wallabn xageed geenaysaa marka ma afar bay noqon hawshiina inaysa fashilanta soo ma aragti adduhnu waxaa laga yaabaa aiibka inuu ahaa tafsir jumla tafsiriya bayna qawsayn kadibna uu khalad dhacay adduhnu waa iib baa looga jeeda riwaadka qaarkoodna talaatun laatood alwasaaid waib wallaban bay ku timaadaa marka eh, riwaayadani saasay maxfuuda ku tahay adduhnu in looga jeeda iib ama iibka gooni loo sheego ayb ina tafsiirtaan umalaynay hoostu qabanaya soo maa waa saas waa jumla waa kalima tafsiriya baab shamaail baan ku jira baab ahaaraat walfiqiyat inaad iladaysaan baa fiicane eh, alcoholku waa musakiraatku ku jira waxyaabaha dadka sarqaamiya ku jira shayga dadka sarqaamiya muskirka ana waa khamro siduu nabigu xukumay hawshu marka waxay u laabanaysaa khamradu ma nijaasba inay xaaraan tahay oo ninkii cabee mukalafa xad laga oofin taasi muslimiintu muran kama qabaan ninkii inkarana waaba la dilo gaal weeye geesa waaweyn waxaa laisku hay laakiin waa nijaasa hadday ku taabatoy ku gaadho ma nijaasa dameerku hilibkiisu waa xaaraan labana cuni karo laakiin hadduu ku taabto ku nijaasayn maayo sooma marka taxriimka shayga la xarimay iyo nijaaso isma laazimaan dahabku in la xidhoo la isticmaalo weel ahaan iyo xidhasho ahaan ragga khaas aatan ama weel ahaan rag iyo dumarba waa xaaraan laakiin waa aahir ma yahay mise ma aha idan shayga in uu xaaraam yahay ka dhalan mayso had iyo goorhee inuu nijaaso yahay laakiin shay kastoo nijaaso ah waxaa ka laazima inuu yahay xaaraan saasay kale yihiin amradu nin dadka culmaa qabta marka inuusan aysan nijaase ahayn waxaa kamida tilmiidu ashaafici wa shaykhu ashaaficiy almuzani baa kamid a baa loo tiiriya jamaca min ahlicilmi baa qadiyada loo tiiriyey layt ibnu sacd baa loo tiiriyaa jamaca min ahlicilmi mutaahiriin badan hadda joogay kuwa dhintayba way qabaan jumhuur muslimiin iyo jumhuur culamaa muslimiin iyo jumhuur fuqahaa wa ahli lcilmi waxay u badan yihiin khamradu in nijaaso tahay waana xaaraan waana nijaaso bay leeyihiin niman yarna waa xaaraan bayna laakiin nijaasa maaha limaada midha xalaal laga sameeyey timir baa laga melmelay qamadi baa laga shiiday cinab iyo rudab baa laga shiiday zabiib baa laga shiidaa shaygii la shiiday ee midhaha ahaa seekama iskuu bedeli nijaas bay agge nijaasadu ka timid nijaasadu macno macquul ah ma aha oo banaanka yaalla xaakadan foosha xunna waa nijaas waa aahir baan ujeeda cafwan madida iska cadee miskiintaana waxaa la yidhahe nijaasaa tahay marka in sharciga laga soga mooyeen maha inay dhaheen macna macquulan ku nijaasana khamrada asalkeedu waa waa min hamarin wa xububin aahir wey inay nijaaso isku bedelayso daliil baan u baahannahay daliilna maha inay dhaheen waxaa tusahaya inaysan nijaaso ahayn markii khamrada la xaaraam yeelay wadooyinka madiine ee loo maray masaajida iyo muslimiintu ayaa lagu daadiyey markaasay qulqushay hadday nijaaso tahay masaxariya kaadiba waddooyinka islamka lagaga shubi lahaa nabiguna wuxuu ihi adiyada iyo dhibka waddooyinka laga fogay khamradana waddooyinka madiina lagu daadiyey ilaahay sidii webiga qulqushay siduu anas ka sheekeeyey marka waxaa weeye waddooyinka muslimta hala nijaaseeya hawsha ka nabiguna hawshaa ma yeeleen weelashii markii la xukumay inay nijaaso tahay lagu laga shubayna hala dhaqay hala mayo nabigu ma dhihin hawlo badan bay isku xidheen adilo badan bay keeneen nimankaasi dagaal ba-an bay dhigeen masale la isku haysta weeye afarta madhab waxay qabaan inay nijaaso tahay madhab kastana wadaad qabaa inay daahir tahay laga waayi maayo markaan warka soo gaabino ninkii qaba khamradu marka inay nijaaso tahay alcoholku iyo barfuunuhuna waxaa ku jira muskir weeye waana khamre khamr waa nijaasayo buuf buuf iskugu siinin ayib ninka aan qabayn nijaaso ahayn oo daahir ayahayna waa khayr weeyo bufuuftiisaas ka wato warku waa sidaa labadaa qaybood marka laga soo tago madhab culamadu waxay leeyihiin maca alqawli binijaasatiha inagoo weliba qabna inay nijaaso tahay waa hawl adagoo waa lagu aafaysan yahay waa mima laa mima yashuqu lixtiraazu minhu wixii wax saa weeye barfunkaadi kor lama miisaami karo alcol iskuma jirto rafaad wey ummaddana kama maarmi karaan marka madhabkii ahaa nijaasada aan la iska ilaalin karin ha la cafiyo baan maraynaa matliga minhaajka waxaa ku qoran wayucfa can tiini shaarici almutayaqanu nijaasatuhu wadada la inay nijaaso tahay dhoobadeeda kuusoo faniintay waa la iska cafiy adoo kamiiska og inay nijaasa kaa gaadho hoosta badha badhaf dacaska uu kugu saydhay dacas kaa dheer ninka xidha dhoobu kugu farjiya ma ahayd maamadi ree koonfureed dhoobu farjiyaa soo ma ahayn hadduu kugu soo saydo dhoobada ayada ah wadadii ma aggeed umad ba ulehade ma diyaarad baa tahay had iyo good bulaacad baa socoto meel kasta nijaasaa taalla culum waxay dhaheen waa lacafiy adoo ay kugu taalla iska tuko maxaa yeelay waa shay aan la ilaalin karin waa lagu rafaadi maslaxa keenta mashaqaa timid nimana waay marka barfuumka noocaas ahaa ee alcoholka musirka watay udgoonkana watay lagama maarmi karo laskama ilaalin karo marka dadka muslimiinta qamiisyahoodi iyo dharkooda inay nijaasoobaan oo masaaidka ufadarooboba ka dhiciba iyo masaajidiba mararka qaarkood ba lagu buufiy masaaidda laftigooda lagu udgiyaa soo ma jiraan darbiyaha lagu buufiya mararka qaarkood marka hawshaa lagama maarmi kare wuxuu doonaa iska daayo wadaad odhanaya oo qolyama taakhiruuna dambaasaa odhanaya ama waa nijaaso cufiyad limashaqati alixtiraazi minha ama khamadu asal baa nijaas ma aha iyo way tahay saddexdaa madhab baa meesha ku jira intaasaan kaga baxayna marka madhabka taad adugu kula quman yaal anigu waxaa ila quman inaysan khamre nijaaso ahayn ayib laakiin muslimiintu iyo culamadu dhankaasay u badan yihiin waa kuu sheegay ayib nijaasadu wixii laga sameeyey hadday daahir ahayd nijaasada xaggay ka imaanaysaa wax badan kuu tari mayso waxay kuleeyihin nimanka qaba waa nijaaso caano macaan oo xalaalaad cabtay iyo bariis iyo baasto hadhowna waaad kaa iman saxariya kaadi nijaas ah waxaan asalkooda muxuu ahaa daahir wasad bay galeen maxay isu bedeleen nijaaso khamraduna midho fiican bay ahayd waa la khamiiriyey way kartay way xanaaqday way dillaacday muskir bay isku bedeshay maandooriye ah ayna calool bay soo martay kuleeyihiin marka waa muran badan weeye in daliilka lagu kala baxay noqonaysaa ayib xadaana maxmuud cafwan xadiidkan marka inoo dambeeya ciladaasaa ku jirta oo labadaa cila lagu sheegaa inuu macluul yahay wuxuuna ciladaa ka imanaysaa oo dagaalku ka imanayaa nink la ninka la yihahda muslim cabdullahi bn muslim ibnu jundub alhudali isagu waa saduqun laa ba'sa bihi ah laakiin xufaad baa xadidka dhan ba inkiray alimaam abu xaatim araazi wuxu le wa hada xadiiun munkar hada xadiiun munkar buu leeyahay tirmidna wuxuu i waa ariib waana taciif de hawsha iyada ah ibnu qayimna wuxuu i waa macluum fi zaad lmacaad mujalladka koobaad boqol toddobaatan iyo saddex boqol todobatan iyo toddoba cafwan marka waxaad moodaa inayni matniga nooca ayuu la infiraaday cabdullahi muslim ibn jundba hudl laysa miman yuqbalu tafaruduhu halkaasay marka la mareen wadaadoownimaba halkaa ku dhegan laakiin tafarudkaas la diido waaa leeya axaadiidka tilmaanto shawaahid buu leya xadiidku rag baa difaacahaya xadaana maxamud bn haylan axmed almarwasi qala xadaana abu daawuud alxafari wasmuhu camr ibnu saciid ibn cubayd camr ibnu saciid ibn cubayd baa laa cafwan cumar cumar cumar ibnu saciid ibn cubayd waa ninkan abu daawuud alxafari ah can sufyaan athawri can jurari iyas jurari waa magacii saciid ibnu iyas saciid mse sacd ibnu iyas jurayri masmuhu magacii baa tirahdeen jurayri jurayri waa saciid bnu iyaas aljurayri can abi nadrata almundir bnu malik can rajulin ninkaa lama yaqaano ninkaa lama yaqaano waa nin tafaawi ah can rajulin dariiqa dambe ku iman doonaa aafaawi baa la odhan doonaa aaawi waan godaynaa aafaawi ayib waa nisba ilaa qoyskiisii bani afawn afawn ma lo odhan jiray baa loo tiirinaya waa majhuul marka lama yaqaan lakin aljahala fi aba waa la iska fududaysta can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuul la rijaali ragga cadarkoodu waxaa weeye maa dahara riixuhu wixii caraftiisu ay muuqato ee la dareemayo oo wakhafiya uu qarsoonaada lawnuhu midabkiisu ninka rag waa wax udgahaya oo laakiin midabaan aan ka muuqan inu marsado huruud iyo cusbur iyo muxuu ahaayey zacfaraan iyo wax laga korkaada ka muuqanayo lama rabo hawlahaas waa cilaan iyo hawlaha hawla dumareed weeye adugu wuxu ha carfo laakin yaan la arkay yuusan muuqanin maa dahara riixuhu caraftiisu waxay muuqata weeye oo khafiya uu qarsoonaadoo libdho lownuhu midabkiisu waiibu nisaai dumarka cadalkooduna waxaa weeye maa dahara lownuhu midabkiisu wuxuu muuqanaya wakhafiya riixuhu diibka dumarka waxaa la rabaa in midabkiisu muuqdo oo ninkeeda uu ku arko gabadha cusbur iyo hurus jiido oo cilaanmarsato oo marka isha saa loo qabto isha ay ku doogsataa la rabaa saa loo fiiriyo ayib laakiin caraf ka soo baxdo banaanka ay oola baxda lama ogolo oo raggu sanka la raacaan markaa zaaniyad bay noqonaysaa nabigu zaaniya ku yidhi haweeneyday cadar intay marsato suuqa aado raggu ay dareemaan zaaniye wey nabigu carabku weliba ku ballaadhay asagoo hawlaha ka leexan jiray kana sariigan jiray ku dhaha bur ina zaaniyata usheega ayib hawshaa hawl ah, khatara wey dumarku marka waa la rabaa guryahooda markay joogaan inay ishabeeyaan oo wadaadku ina diraan doonaya oo ishiisu ay leexan weydaba markay banaanka usoo bixeen o dhan un cawrada asturo xijaaba culays ay soo qaadato laakiin dhibka gabdhaha soomaaliyed waxaa wey khaasatan guriga markay dirac dhaaraanay ku joogaysaa gurigeeda dirac dhaaraan oo qoshku halka kaga yaalo oo muxuu ahaay aan habaysnayn oo caruurti kay ilmaha ku nujinaysay oon fiicnayn aroos ma aadaysaa ama banaanka ma u baxaysaa waxay isku reedaysaa alaab waxaa weeya khataro xisaab culus ah ma tahay mise ma aha marka miskiinka wadaadka ama ninkii qabay ee guriga la wadulman yahay raggaa kaliya ummaddaa kaliya bulshadaasa iska dhisiba gurigeeda markay joogto diic baati oo sakaraad ah oo malagii galay bay meesha la joogtaa <laughs> waa dhaqanka badan ee soomaliya waa sidaas mana saxna ma hawsha ayadaa xadana cali bn xujr bn yaas sacdi qaala anba'ana ismaaciil ibraahim can jurayriy can abi nadrata can اطufaawiy waa rajulkii majhuulka ahaa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can nabiyi milahu bimacnah xadika hadda aan marin kale macnihiisa ila bilafdihi buu inoo wariyaa alimaam tirmidi fi jamc xadiidkan waa xasan laakiin tufaawi un baan haynaa buui axad kaloo wariya ma naqaan magaciisana ma naqaana bu wuxuu ujeedaa aljahaala fi hada waa jahaala fi abqa taabiciina akibaar aw awsaatihim wey waana tuqtafar ayib xadiidku markaa asagoo halkaasu la maray tirmidi xadidku inuu xasan yahay baa loo badan yahay ayib shawaahid buu u sheegay alimaam albani iyo keyrkiiba ayib xadana maxamed ibn khaliifata albasri sayrafi waa nin daciif ah waana sheikhu tirmidi faqad sheikhu tirmidi faqad wey wa camr bn ali alfallaas camr bn ali alfallaas abu xafsin alfallaas sheikh ljamaca waa sheekh culus wey nin jaraax oo aad culus wey camr ibn ali abu xafsin alfallaas baa loo yaqaana sheikh ljamaca qaala xadaanaa yaziid ibn zuraycin qaala xadaana xajaaj asawaafu xajaaj ibn abi cuثmaan asawaaf an xanaan asadi majhuul wey ninkaas xanaan asadi majhuul an abi cumaan anahdiy abi cumaan annahdiy waa min kibaar taabiciin bal mukhadram wey nabi maxamed buu nolol kusoo gaadhay bal aslama fi xayaati rasul sal slam nabi maxamed oo nool buu islaamay bal zake iyo sadaqaad bay u direen qoyskiisu iyo reerkooda isagoo muslima abu cumaan laakiin nabiga la kulmin buu dhintay adraka jahiliyata walislam ba la gaadhsiin nin wey wey ad da weynaabuu ahaa abi cumaan annahdi magaciisu cabdiramaan ibn mallin o mullin baa loo yaqaana waa isku mid mallin iyo mullin cabdiramaan ibn mallin o mullin ninkan sag xanaan alasadi dahabi wuxuu leeyahy waa kata ka taabiciy leannu abaqada abi cumaan nahdi baa horayso ka dabaqad saxaaba ah qaala qaala rasul sal ly slam idaa ucطiya axadukum midkiin haddii la siiyo arayxaana riidha hadii la siiyo arayxaan riidhaha weeye ama nagaar kastoo carfahayo udgahaya nagu reexaan haddii la sheego riirahan iska dhii jira baalkan riiraha somaalidu subagana ku shiilan jirtay xaafaddan hadda show garona ah kababaxay qolyahan hindida iyo oromada iyo ay dhagaha soo sudhaan maalinka jumcada bambaasiyo markaa tagta costigana ku badan waa un cadarkii remiiga wey waa geed udgahayo carfoon wey riiraha la yidhahda reexaanna waa la yidhahdaa waxaa loo jeeda waa nagaar kasta oo markaasi carfaya ama udgahaya idaa ucطiya axadukum urayxaana shay udgoon ruuxii la siiyo falaa yarudahu yuusan celinoon diidin fainahu kharaja wuxuu ka yimid min aljanna jannaba laga keenay udugoo dhan baa janno ka yimid ah ayaan laacayna wey cabdiramaan zayli wuxuu i dakirnii cuud bukuuri xabiibana liana jamiica ibi minhu kama wacibu zaylciyadii baashii cayniyada laodhan jiray la qaadi jiray lagu jabi jiray ee habeenkao dhan lagu xabiiban jiray wuxuu hi marka fooxa iyo cuudka dabka lagu rido carabta aan sanka saaro yudakirunii cuud lbukuuri xabiibana لأنa جamيiع الطiibi minhu kamawci bu kamawaci ma jirto y taa dambe ama nabiga ha ku xusuusiyo carfoonku udugo ayuusan kuxusuusinin laakiin wax kastoo udgo nabigaa laga keenay wax sugan ma aha waa baطil iyo abaطiil iyo axaadiiث الkhuraaفaaت واlmanaakiir weeye ayb se wuxuu kama wuciya kama nuqila sida lasoo guuriya wax kastoo udgoon subanaha laga keenay udgoonku subana hortii buu jiray hadi maaa la samay carabtii udugga adduunka hortii nabi maxamed oon la abuurin bay jirtay nabigu intuu ilaahay ku ammaanay ama axaadiista ku sugan ama ahlucilmigu ay qarireen baa ku filan bomboonin aan lahayn iyo nabigu wuxuusan ahaynoo loo tiiriyo waxba tari maayo adna ku dambaabi intuu ilaahay siiyey baa ku filan sharci hore u ogolaaday intaasa karaamo iyo maamuus ugu filan haddii aad maar moodo nabigaan ammaani aad tiraahdana wuxuun suganoo suuragal oo macquula nabiga ugu ammaan ayb xadiku marka dacif baa ku jira sanadkiisa kow xanaan oo majhuula ah. iyo abu cumaan anahadooda taabici oo xadiidku irsaaliyey soo ma aha irsaal iyo jahaala ah ku jirta saa darteed bu tirmid uui waa ariib ariib abu daudna maraasisha uu ku sheegay xadiidka qaala abu ciisa wuxu uhi walaa nacrifu lixanaan alsadi hayra hada alxadiid halkan xadiid basaan unaqanaa bu waa marka nin majhuula ah. xadaanaa cumar ibn ismaaciil ibn mujaali ibnu saciid alhamdani matruku xadii matruku xadiid min shuyuukhi tirmidi faqad qaala xadaثna abi aabihi mujalid ibn saciid alhamdani waa nin saduqa fi nafsihi lakinahu waa ضacfi baa ku jira xifdigiisa can bayaan ibn bshr اأxmusi bayaan ibn bshr اأxmusi can qays ibn abi xaazim min kibaar الtaabiciin adraka alcashra mubashariina bاljanة tobanka yuu wax ka wariyaa oona soo gaadhay nin culus wey kaada an yakuna صaxaabiya sidii abi cuثmaan nahdi oo kale an jabir cabdillahi اlbajali qaala curidat bayna yaday cumar bn khaaab curidtu cafwan curidtu waxaa la ii bandhigay bayna yaday cumar bn khaaab cumar bn khaaab baa la horgeeyey buui ayib anoo hor ayaan hor istaagay ama la horgeeya faalqaa jariir ridaahu jariir baa bu-iisii ka qaaday garbihiisa nin aad quruxsan buu ahaa wa mashaa wuxuuna ku lugeeyey fii izaarin macawis isagoo qaba isagoo hoosta gunti ku qaba oo qaarkiisa kor u banaan yahay buu lugeeyey fa qaala lahu wuxuu ku yihi eh, cumar baa yihi faqaala cumar lahu ljariir khud ridaaka qaada maradaada wixii markaas loo hormariyey iyo loo imtixaanay dariir ma aysan faahfaahineyn riwaayaatku faqaala cumar lilqawmi cumar wuxuu ku yihi dadkii muslimiinta ah ee cardiga lagu sameeyey xaalad dagaal in ahayd baa laga yaabay maa ra'aytu rajulan ma arag buri cumar axsana suuratan ka jir wanaagsan oo ka muuqaal wanaagsan min jariir jariir bn cabdillahi albajali ilaa maa balaganaa wuxuu naga soo gaadheen mooyeen min suurati yuusuf calayhi salaam quruxdii iyo tii wii lagu sheegay nabi yuusuf mooy axad bini aadam oo la jidh ama la qurux maba arag buuri ayib rasuulkiiba rasuulku meesha ka saarahaya oo markaas isagoo rasulka hawsha kuma jiro waa iska macruuf nabiga ruux bini aadama jirkiisa lafka nabiga ugu quruxsanaa sida laga laga warqabo laakiin hadda dadka un la yaqaanay waa mashhuurka ee caanka ah ila nabigu asagoo meel meel bu iska yaalaay yuu ujeedaa sanadka marka xadiidku waa waa daciif jidda wey ninka matluuba ku jira baabun kayfa kaana kalaamu rasuuli hadalka nabi maxamed sidee buu ahaa ma hadal boobahayo la dilaandilin buu ahaa mise hadal kala baxbaxsan oo kala dhigdhigan oo mufasaluu ahaa ma hadal dhuudhuuban buu ahaa ma hadal waaweyn buu ahaa ayb hadda wuxuu ka hadlayo imaamku waxaa way in hadal kala baxbaxsan oo nabigu jahwari buu ahaa adeerkiibuu u dhawaa cabaas codkiisu cod culus buu ahaa oo weyn oon fududay mxuu aha cod dhuban aan ahayn cod waaweyn oo qoldaanan aan ahayn oo dhexdhexaada cod dheer oo baxsanna waa lahaa adeerkii baa lagu shabihi jiray cabaas baa lagu shabihi jiray hadda xaalada laga hadlaya ammaanta waxaa weeye hadal kala dhigdhigan oo kala baxbaxsan oon isu sunnayn oo aan la shirbinaynin oon la boobaynin buu ahaa xadana xumayd ibnu mascadat albasri shaykhu ljamaacati ila albuhaariya bimacnaa shaykhu muslim wasunan baa loo jeedaa qaala xadana xumayd بن الأسود عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن عروة بن زبير عن عائشة قالت ما كان رسول الله رسولك ilahy ma ahayn ysrd kii dilaandiliya sardigu waa in wixii la didiyo weeye oo dabada laisu geliyo la daldalo ysrud kii dilaandiliya ma ahayn ama booba sardan ka sardikum hada ba ujeeda ay sardakum hada sidaad halka u boobtaan ama iskugu daba xidhaan sida idinku neefsanayn sida weriye oo kale weriye hadalka boobe ma ogtahay hadalku in lagaa fahmaa rabaa weriye waa nin imtixaananoo la hadalkana toos xaggana boob laba daqiiqana waxaa o dhan ku dhamaystir haddii ka waqtigu kaa dhamaa lagu dhihi shukran waad maadsanta adoo dhex maraay qabal wuugey marka nafti baa haysa marka si tartiiba ah inaad hadalkaada tartiib wado ninka ku dhagaysa uu ku fahmo oo muxuu yidhi nabigu lama rabo nin walba inuu dhegtiis buuxsadaa la doonaya ma kaana rasulla yasrudu mid booba ma ahayn hadalka sardakum haada ay ka sardin ka sardikum haada boobidtiinoo kale ah walaakinahu kaana yatakalamu laakiin nabigu wuxuu ku hadli jiray bikalaamin hadal bayinin cad faslin kala baxbaxsan oo kala dhigdhigan yaxfadu waxaa xifdin jiray man jalasa ilay ruuxii nabiga la soo fadhiistay dhagaysta hadalkiisa waa qaban jiray mar damba u baahan maayo iyadoo sidaas haddana rag badan oon qabanaynin baa jiro markaad wixii qabato hayntu waa masale kale daakirada iyo xusuustu masale kale wey laakiin markaa nabigu waad fahmi laakiin inaad wixii hayso usan kaa baxsanin muraajaco kale iyo xifdi badan iyo duco kale ay u baahan tahay ayib ee hadda waa in nabiga laga weelayo wuxuu sheegay laga fahmo muraadkiisa la fahmaa loo jeedaa yaxfaduhu man jalasa ilay xadatanaa maxamed bn yaxya caaisha marka maysan ogolayn saxaabada markay wax warinhaya in hadalka boobaan way diidi jirtay abu hurera maalin caaisho tukanayso qolkeeda ku jirta horteeda intuu soo fadhiistay masaajidka nabi maxamed xadiid yeedhiyey oo waday oo dilaandilayey markaasuu yidhi hooyey waxaan sheegay hadduu run yahayna ii rume haddaan nabiga maxamed been utiina iga qabo salaadii bay ku jirtay markay salaadda dhamaysatay abu hurera iska tegay bay waxay tihi intuu sheegay sax weeye laakiin nabi maxamed siduu abu hurre hadalka u boobahayo uma boobi jirin kaana kalaamuhu faslan mutarasilan buu ahaa bayinan hadal cad oo kala dhigdhigan waa fiican yahay laakiin wixii dhan buu iskugu qabtay sanka isu geliyey oo hal mar dilaan diliyey ayib xadana maxamed yaxya aلduhli naysaburi ayib waa sheikhu man baa nidhi sheikhu tirmidi iyo muslim inuu yahay waan tilmaa lakin maana sheegin soo ma raggu wuxuu sheek u yahay ayib sunanka dhan buu sheekh u yahay ayib muslimna waxbuu eh, sheekhiisi wa lakin laa yarwi canhu i saxiixi wuxuu oga tagayna waanu sheegnay xataa bukhaari baa laisku hayaa muxuu ka wariya hal huwa shaikhu lilbukhaari marka shaikhu lbukhaari wasunan ayadoo culamo badan badan baa qaba sunanku muran ma laha maxamed yaxya dhowr oo lagu sheegay saxiixulbukhari lagu sheegay bay xufaaddu waxay isku hayaan asaga weeye ma aha rag baa jazmiya meelo la jazmiye meelo lagu murana waa leeyihiin ayib marka waxaan odhan karnaa waa shaikhu lbukhaari wasunan muslimna sheekh buu yahay lakin laysa laysa u bishaykihi fi saiixihi ciladu oga tagana waynu soo sheegnay qaala xadana abu qutaybata slm bn qutayba an cabdillahi bn muhanى an umaamat bn abdlah umaamat bni cabdilah can anas bni maliki qaala kana rasul sl slm yuciidu اlkalimata waadhuu nabigu celin jiray oo naqi jiray alaaan saddex goor litucqala canhu si looga fahmo litucqala canhu ay litufhama canhu saddex goor bu hadalku nabigu celinaya hadalku ku celinaya baryahan dambe marka hadalka ninka saddex hor celiya ninka takraarkaaba ku badan ba lagu dhihi takraarka hore u socda alka toosi nabigu waaba celin hayaaba inaad kuna noqoto wax ogolaba ayib laakiin nabigu keligiibaa xil lasoo saaray xilka inuu guto ummaddu ka qaado doonaya nin walbana alkiisa uu ku fahmo masalada laga hadlaayo kaana rasu rasul sal slam yuciidu lkalimata weedha ayuu celin jiray ama kelimada haddii la idlaaqa fi kitaab illahi wa fi sunati moxamed hadalkaa looga jeeda jumalka fara badan kalaam dhan oo kutubo buuxiya yaa kelima la odhanaya kelimadaad kusoo barateen mxuu ahay ajrumiga iyo eh, meelahaas eh, eh, alfiyada iyo gooni wey hawsha ayada ah taas waa istilaax nuxaad istilaax carbeed ma aha xaqiiqa curfiya sharciyana ma aha xaqiiqa lugawiyana ma aha waa istilaax wadci ay nuxaadu leeyihiin wa kalimatun biha kalaamu qad yuam waa lagu naqdiyay ibnu malik waxbana kama jiraa la yidhi wa kalimatun biha kalaamun qad yuam kilme in kalaam looga jeedaa laga yaabaa ayib waa a alkalimau fi lisaan اcarab iyo waxaa weeye fi sharc الlah wa fi sunati mxamed wa fi kitaab الlahi wa alkalaam almufid اmurakab jumal fara badan weeye doodan oo maana socda kalima lagu odhanaya tacaalow ilaa kalimatin sawain baynana aayadda akrida me kalimatin sawain baynana macadaba yaalla kalaa inaha kalimatun huwa qaailuha kelima qur-aankaad ad ku oratay axaadiista asdaqu kalimatin qaalahat alcarab waa maxay kelimatu labid maxay ahayd alaa kullu shayin maa khala laha baailu kelimadu waa kalaam mufiid ah inuu cagsiyay ahayd ama uu meeshaba ka gooyo sheekhu islam ibnu taymiya aada u naqdiyey ibnu maalik qadiyadda ayada ah u yii hawshaas siiba wehba ku naqdi rag badan ku naqdiyey markii lala murmay wuxuu yihi lam yakun siiba wehi rasuula mursalan min cind illah siiba wehi nabi lasoo diray ma ahayn wadaad ijtihaadoo dadaalay uu ahaa hawshan waxaan ku kala baxaynaa kitaab sunata rasul ku kala baxaynaa kelmadu marka asalkeed waa inay noqoto he kalaam mufiid ah kalkalaami weeyaan oo murakab ah markaad oga jeedaan macna mufrad a ah weeye waa isilaax ay nuxaadu la yimaadeen isilaaxu mar hadduu fasaad keenayo ama macno khaldan laga fahmeyna looma baahno laa mushaaxata fi lisilaax waa sax laakin waa hadduusan macna faasid xambaarsan maa lam yatadaman macnan faasidan baa la yihahdaa macna faasid buu kugu keeno khabu kuu keena fahmdaru buu kugu keenay sunadii baad fahmayni mararka qaarkood ama waxaad u qaadanba nabigu iyo ilaahay kitaabkiisaba inay khilaafeen luqadii carbeed ila waa biha kalaaman qadiiman baa lagu yidhi xaddaanaa sufyaan bn wakiicin qaala xadaanaa jumayc ibnu cumar sanadkan waan soo maray xadiidkii sideedaad baan kusoo maray sanadkan iyo xadiidkaba waa la xustaa ila tahay jumayc ibnu cumar ibn cabdiraxmaan alcijli daciif qaala xadaanii rajul min bani tamiimin majhuul min waladi abi halata zawji jaddati cafwan zawja khadiijata yukna lagu naanayso abaa cabdillaah can bni labi haalata can ilxasan bni calay qaala sa'altu khaalii abtigay waxaan weydiiyey abtigay waxaan weydiiyey ayib hind ibn abi haalata ahaa wa kaana wuxuu ahaa hind wasaafan nin tilmaami og nabiga subanuhu aada u tilmaami jiray haddii tilmaan la yidhaahdo faqultu waxaan ku ihi buuri sif lii is tilmaam maniqa rasuulilah qaab hadalkii uu nabigu qaabka u hadli jiray io tilmaan qaala wuxuu yihi kaana rasuul اllahi mutawaasil axzaan rasuul kale wuxuu ahaa mutawaasil axzaan walbahaarkiisu midu isdaba joogoo xidhiidho yani had iyo goor nabigu waa fikiri jiray fikir buu ku jiray fikirka addunya kama fikiri jirna waa loo diiday waan laga reebay muslimiintu inay baaba nabigu kama fikiri jirin laakin waa waa tafakur fi jalaalat اllahi wa calaamatihi tafakur muslimiintu diinka intay ugu dhaqmahayaan iyo dhibaatooyinka la kulmahayaan danta muslimiinta iyo ilaahay muraaqabadiisa iyo weynayntisu nabigu ka fikray ama addunya wax ku saabsan mamnuuc bay hawshaa nabiga ka ahayd shuqla kuma lahayn ayib saa darteed bay ibnu taymiya iyo ibnu qayim xadiidkan waxay dhaha waa munkar bail la asl limaada macno khaldan buuba nabiga u tirinaya nabi maxamed baa fikri jiray oo mutawasil axzaan muxuu yahay ila ninka xasanka waa ninka yataasaf wa calaa ma min addunya hawla addunya u badanta inta badan lakin waxa l waba bail daciifka sanadku ha noqdee haddana macno macquula jiroo ah ibnu taymiya ibnu qayim ma oga nabiga in laga agbaxo ayib agtiisa ruuxi ka baxo loo kala baxaya anfac kitaab fi difaac can maxamed ibnu taymiya iskale asarim almasluub calaa shatim الrasul l hatim rasuul kitaabka qaadi ciyaad ashifa btacriif xuquuq mustafa ee qaadi ciyaad isagu fiihi aciif wafiihi lmatruuk wafiihi lbail wafiihi lxaqu wasawaabu baa ku jira kitaab aan tabar badnayn weeye dahabi baa aada u daba dhigtay iyadoo sidaa taasna waa min anfaci lkutubi weeyaan xoogo waxaad moodaa dahabi inuu ku yar xadgudbay qaadi ciyaad kitaabkiisa qiimaynta uu qiimeya xoogo xadgudub baa ku yar jira taqriiban laakiin ma gaadha kitaabka ibnu taymiya wadaadka dambe shaaficiga ahaa ee ashcariga ahaa ee jahmiga ahaa taqyaduna subki kitaabka ibnu taymiya u akriyey wuu khulaasaystay wuxuu yihi asayf lmasluul calaa saabi rasuul kana muxuu ahaa asaarim lmasluul asaarim lmasluul calaa shaatim rasuul wuxuu yihi wadaadka dambe wuxuu yihi asayf lmasluul calaa saabi rasuul macaaniduu meesha ku sheegay waa ikhtisaar maa dakara ibnu taymiya xilligaa ibnu taymiya kitaabka qorahayo soddon iyo laba sano iyo kow meelahaa jiray nin yar buu ahaa waxaa loo karbaashay oo loogu dhuftay laba boqol iyo konton ulood nin dhimmi ah oo nasraani ah oo nabiga wax ka sheegay ee wuxuu ihi waa in la dilo yuqtalu fi lxilli waalxaram xaajibkii iyo waaligii dawladdi baa inay difaacaan wuxuu hi abadan ninkii difaacana malagii baa gal waa in la dilo wadaadihi o dhan waxay dhaheen may hawshaas dawladaha loo daayo nin imaam oo xanafi ah mise maaliki ba oo loohan jira faariqi baa taageeray wadaadi o dhan waa cabsadeen ibnu tamiya oo wiil yar oo dhalinyaro ah oo xaad markaa usoo marto dhalinyaro soddon kow jir ah ama saddex jir ah iyo ninkaas wadaadka ah ayaa isku raacole ninkaa waa in adduun kala ninka nabi maxamed ba wax ka sheegay jisu bixiyaa iyo waa ahlu dimi asagay u taallaa ma anagaa dinaar iyo dirham ooga qadanaya nabiga inu wax ka sheego jizyadiisa meeshuu doona hala aado hal adduunka la dhaafiyo boqorku wuxuu yihi khalkhal baad abuurtay amni daraad keenteen amnigii qawmigaad meel kaga dhacdeen qabta labada waa lasoo qabtay ibnu tamiya iyo wadaadkii waa la karbaash kitaabka markaasuu qoray wadaadihiba walaya meeshay taagan yihiin mota dacfigu waa soo bilowday wargaalka nijaaskeed xoogo shidmaha ka qaataan ee nabiga cirdigiisa wax ka sheegay adduunka ha dhaafiyo taagan yahay asigii baa lagu garaac lagu dilaya maxaad hawshaa uga kartaaba adugu maanta waxaad ka dagaalamay mid islaan sheegan oo nabiga wax ka sheegay baa hala dilo ama waa gaal ooba laga farxalama gaalo nabiga taabatay oo laleeyahay aryaa taabtay ninka taabtan la xidhaya la garaacaya kitaabbu ku joogjoogsaday kitaabku ninkuu dhameeyey nink wuu caray ku noolaan waayo ibnutamiya hawsha u dayn waayo ninka waa in adduunka la dhaafiyo faarikina wuu soo istaagay wuxuu ibnu taymiyan ninka nafsi baa qabato wuu carray shaam buu ka carray wuxuu u carray xijaaz nimay ilmaadeer yihiin oo muslim ah misraaniga nin oo muslim ah yaa wuxuu maqlay ninkan in culummadu fatwaday inuu nabiga caayay in la dina ay waajib tahay madiina usoo cararay iyo xijaazka usoo cararay asagoon madiina soo gaarin ba dhexda oga baxay wuu gawrac nimay ilmaadeer yihiin baa dhexda oga baxay dilay bifatwa ibnu taymiya ku dilay waaga dambaneen fooda geliya nabi waa ka sheegaan inta ibnu taymiya noola cariyaa waa ka sheegaan marka waa sidaa haddii nabiga nin ka agbaxa la warjeefahayo oo l mxuua la urdooxayo la usduugahayo looma dhawaadeen laakiin baaba'deen waxba aydan ahayn ood nacfigiina xoogoo shilmaa afakadhada ku nafbaxaysa baa laydin ogyahay maslaxaan meesha ku leenahay masaajid baan leenahay masaalix baa jirta hawlaa jira maxaa masaalixa nabiga wax laga sheegahayaa masjid haddii lido banaanka iskaga tukanayna haddii la baabi'iyo salaadda meel kasta nagaga asixma nasaara anagu nahay iyo ahlkutaab mixraab mooyeen meel kale aan ku tukan karin meel kasta jucilat liya alardu kuluhaa masjida wa tahuura haddana haddaan doon teenaan taaganaynaa war nabiga hala difo cirdigiisa ninka agbaxana laga agbaxo warka ala joojiyo mutawaasil axzaan walbahaarkiisu fikirkiisuma inu isdaba jooguu ahaa daa'ima alfikrati fikirkiisuna uu joog joogta yahay alfikra waa sm min aliftikaar alcibra min alictibaar kalcibra min alictibaar ayib ictibaarka baa masderka cibraduna de waa ism masder wax dhi jirteen soo ma taqaanaan aliftikaar baa wuxuu yahay aw alfikru waa wuxuu yahay mxuu ahaayey masderkii fikradu marka waxaa weeye waa ism masder waxad dhihi jirteen taqriban aan filaya daa'ima alfikrati fikirkiisu miduu joogto yahay buu ahaa oo ila waxaan fikrin ninka dameer baan fikrin ummad baad mas-uul ka tahay xil baa ku saaran culays baa ku saaran fikri baa loo baahan yahay laysat lahu raaxatu nabigu ma nasan jirinba raaxo ma lahayn yani nasasho uu ka nastay xil iyo mas-uuliyad iyo culays ma jirin caaisha ka warantay nabigu markay dadku burburiyeen lama xatamahu nnaas sallaa qaacida xil baa ku sa mas-uuliyad nin soomaaliyeed baa lagu maad la cayay ladahay xil irmaanaysna waa xilkasna waan ahay boni waaan la cayay laahay la weydsanayn la qalabsanahay xilkasna waan ahay xil irmaanaysna waan ahay intaa dambe idiin fasir lakin inta horan fasirahaya inta hore xilkasbana waxaa weeye wixi la ii keeno ee raashin ama cunto islaantu ii keento martibaa jirta mudanaa jira caruur baa jirta cirteeda bogan mahaye waxbaan soo reebi wey marka mar haddana cirteeda boganima raashin ugu fila weligeyga ma wey marka maxaan ku cayala oon ku naxaa ninka asagoo aan laga dambaynin ee mafikiraha ah yaa baashahan bada markaasay meel kastaba durki oo kelidu durki oo agga bixi oo agga bixi oo baab kale u noqonaya isaga dhanba qaybta kale iyadoo qabi adag wey loo bixi maayo ayib ya waa hore miyaa la fasiray meelaha ka raadsada waay awiil sakti aamuskiisu miduu dheer yahay buu ah aamus badan aamuska badan waa gobnimo inaad xaaje iyo baahi u hadasha mooye waxbaa dhiman waxbaa loo baahan yahay hadalku baa loo hadlaa iska hadal darooriyan xidan dab la saaray looma baaha inaad diin ka hadle ama munaasabad mooye hadalku nabigu awiil sakti aamuskuisu waa badnaa bimacnaa wixii addunya uu ka aamusaa loo jeedaa amaa khayrka iyo wardiga iyo dikrigu nabigu xuskiisu joogtu ahaa laa yatakalamu nabigu ma hadli jirin awiila sakti bay tafsiir u tahay laa yatakalamu fii hayri xaajatin baahi la-aan iyo danla-aan ma hadli jirin yaftatixu lkalaama hadalku ku furfuran jiray wayatimu wuxuu ku khatimi jiray bismi اllah ilahay magacii tacaala bimacnaa hadalku wuxuu ku furfuranaya ilaahay xamdalo iyo iyo shahaado iyo bisin buu ku furanaya hadhowna mahadnaq buu ku furanaya ama xamdalo dikri ilahi waa macnihi caamka looga jeeda bismi illah dikrigii caamkaha ismigii caamkaha wa akhiru dacwana an alxamdu lilah rabi اlcaalamiin iyo hadal alla un lagu xusuusto wayatakalam bijawaamic اlkelim wuxuu ku hadli jiray bijawaamic waa jamcu jaamica hadal weeraha ururiya weeraha iyo alfaada wax ururusha hadal kooban lafdi ahaan macno ballaarana xambaarsan wey maxaa ka booday wayaktimuhu bismi illahi tacaala maxaa ka dambeeya hawsha idaafiya aniga ima qoree ayib nus nusada qaarkood baa laga yaba inay ku timaado laakin aniga ima dhigno nuskadeedana idinka fiican midiina kala ka fiican ya bismillah idin qor maa marab baarak alla fik wayatakalam wuxuu ku hadli jiray bijawaamici اlkelimi hadalka kuwa urursha alkelim waa jamcu kelima ayib jawaamicna waa jamcu jaamica weedhaha hadal macno ballaano xambaarsan wey waa weer kooban oo macno ballaano xambaarsan ayib nabiga de misa laga haya ataqwa haahuna waa weer jaamica ah wey cabsidu waa halka addiinu nasiixa adaalu cala khayri ka faacilihi waa weerar urursan buu nabigu la imanaya mansamata naja idan waxaa wey waa weer kooban macno ballaaran bayna xambaarsan tahay waa fasaaxada keenaysa kalaamu hadalkiisu faslun waa kala baxsan yahay laa fuduula fuduul ma laha dheeraad xadgudub walaa taqsiira gaaban iyo gabatolo ma laha hadal dheer iska bayti maala oo xashwi ku jirana ma lahayn laa fuduula fudu fuduushu taqaaneen wey waa hadal dheeraad oon macno lahayn hadal badan oo ka badan baahida hadal baahida ka badan wadaaddu waxay idhahdaan waanigii hadda ka hor tilmaamay hadalka shuruuddiisa haddii la marin waxaa weeye waa khata ka badbaadi maysid markaad hadlayso hadalkan sabab keenay iyo xaaje waa inay jirto baahi qarad waa inuu jiro aad u hadasho qaradka ad u hadasho haddana waxaa la rabaa shardiga labaad waa in aad baahida ku gaabsato inta baahida ku gaabsato lugfidsiga iyo daaqad ubudidda iyo meelo kale ma fiicno baahidaadi ku gaabso sababku inuu jira inaad raasho keena calaa qadri اlxaaja dalka waa inuu ku qiyaasnaado saddex waa in aada munaasabadiisi iyo waktiisa la fiirsato munaasabad bu ilay ku leeyahay hadal maanta munaasabaa jira beri aan munaasab ahayn hadal in faq iyo faga faq lagu sheego munaasab aan fagaaro loo galay hadal markuu ruux hadlaya in wax laga dhaha mudan baa jira hadduu aamuso dhamaadana aan u baahnayn ba laga daba tago shuruud buu leeyahay shuruuddiisa hadaad ka tagto waxa weey waad ku baaaysaa marka nabigu laa fuduula fi hadalkiisa dheeraad ma laha walaa taksira gaabin iyo kahoos dhigidna ma laha inaad baahida kahoos isu ka dhacdo tasiirku waa gaboodfal laysa biljaafi mid qallafsan nabigu ma ahayn oo kakan oo laga cararo walalmahiini mid la dulaysto oo lagu dhacana ma ahayn haybad buu lahaa yucadimu nicmata gallada ilahay buu weynayn jiray wuxuu alla ku siiyo nabigu waa ku shukrinaya wixii rabbi ku siiyo addunya dad iyo dunya cilmi ah waa inaad ka mahadnaqdo inaad quursato w m wa sakaraada soomaaligu war bal war meed kahaysaa waxba kuma haya dukaan sakaraadaan tagaa dukaan xun maaa ka heshaa in yaroo biyo cabaal ah. islaanta xumayd kurayga xumaa wiilka xumaa gaariga xumaa wuxuu dhan waa wad xun yahay waxaa wuxuu rabaa yaan qaraan lagu weydiini yaan lagaa soo agbixin yan masaakiin wax ku moodin yaan lagu hongurinaynba waxaa ka tahay ramiga halihii xumaa xaynta xumayd islaanta xumayd aslaaxii beerta xumayd buu kuleeyahay wax o dhan waa waa bahdi lahaya wixii nicmada nabigu yucadimu nicmata gallada nabigu waa weynanaya sagaan soo mari nicma alidaam alkhallu maxay dhaheen fuqahadu waa madxun bixasabi alwaqti walxaaja wa jabrun likhaatir almuhdi walmawdiif wain daqad haba yaraatee haba yaraatee nicmad iyo gallad ilaahay u galay iyo bini aadam uga nabigu waa ka mahadnaqa waana weynanaya laa yadumu caayi mahayo minha min anicami shay waxba ka cay maayo ama adduunyadiiba yaaba meesha lagu sheegay waa siyaaqa laga fahmayahay ayra anahu lam yakun yadumu dhawaaqan walaa yamdaxuhu ayra laakiin buu ihi anahu suubanuhu lam yakun ma ahayn yadumu kii caaya dhawaaqan ay maduuqan wax la dhadhamiyo waxyaabaha raashimaha la cuna laguma ammaani jirin eh, ma caayi jirin cafwan walaa yamdaxu mana ammaani jirin ayib saas darteed bay soo yireen fuqahadu nicma alidaam alkhallu waa madxun bixasab alwaqti maslaxaana keentay oo ruuxii muslimka howlahan keenay iyo intan khalka keenay baa lagu kabayaa mooyaan gooni ahaan oma ammaano waa adduunyo adduunya nabigu ma ammaani jirin wey in muslimka uu ku xaq dhowro u ammaano oy muhmadu tahay muslimkan qalbigiisa hala dhawda mooye nabigu adduunya ma ammaani jirin ma oga jeedaa dawaaqan ay maduuqan wax la dhadhamiyoo la cunaa loo jeedaa raashinka wey walaa tuqdibhu dunya addunya ma cadhagelin jira hadduu waayo walaa maa kaana laha waxaa iyada u ahaaday addunya iyo wixii la halma nabigu uma cadhoon jirin dhaafiday dhaaftay iyo waayd u waayey walaa tuqdibhu dunya walaa maa kaana laha ay lidunya faidaa tucudiya haddii lagu xadgudbo alaqu xaqa haddii lagu xadgudbo diinka ilahay meel lagaga dhaco iyo diintii lam yaqum oma joogsan jirin liqadabi cadhadiisa shay un shay xataa yantasira lahu ila xaqa u gargaaro tan waa tii nabigu ku canka ku aasa caman ay ogaayeen xaggana ay kaga daydeen weeye diinka haddii lagu xadgudbo lam yaqum liadabihi shayun xataa yantasira lah ayb walaa yaqdaba ma cadhoo jeedi naftiisa haddii lagu xadgudbo ma aha naftis lafiis lafiisa xataa cirdigiisi diintiisi oo la duro nabigu dad usan ka lahayn nin baa wuxuu ku yihi nabi maxamed waxaa la sheegaa in aad dadka dulmiga iyo baqiga ka reebto laakiin markaad gooni iyo meel jaanisa iyo haad ka hesho aadan daynin baa la sheegay bu inaka tanhaa can اlgayi watastaxlii bihi wa fii riwaaya watastakhlii bihi wuxuu ihi ma sidaasay yidhahdeen haa ayagay anay dhibi adu dantada raaca buui haddaan anigu ummadda baqi dulmi ka reebo xaggana aan ku dhaqman ku adhaanto aakhiriya adduun ba anay ibaabi'ine adugu maxbaan ku yeelay maya or iska tag bu ma hawshaas wadaad yeelahaya cirdiga meel lagaga dhacay waa dagaal indhuhu caddaynhaya waa taqaanaa hawlahaas <clears throat> nin baa yidhi icdil fainaka lam tacdil ninba mid wuxuu yihi ilahay hadduu ku amray cadli ina walla ilahay hadduu ku amray bu i cadli fainaka lam tacdil xaqna maadan yeelin inta nabiga lagu xadgudbo lama tirin karo kuwaa marjiyo nabiga ku ji macaws ku jiiday ilaahay luquntiisa ay dilaacday oo u ka muuqday nabarkii inta dhib loo geystay wixii soo gaala lafihiisa ama caya ama aflagaada ama diinkiisa ah mid baa isku daya nabigu inuu ikhtiyaalo markaasaa la qabtay muslimiintu baa qabtay waa loo keenay riwayada nasaa markaasuu yihi maxaa jira nabi allow waxaa la iisoo diro inaan ku dilo intaanan kusoo gay nimankaan ay qabtay ilahay uguma kaa sallideen buuri adaa un rabaad ilaa imaada disheeri or dantaa nab aan dilay cumar iyo khaalid aan dilay ninkaan hasii dayni ilahay baa noo soo gacangeliyey nabigu iska sii daayay rska nabigoo jefakii seeftiisa qaas waad garanaysaa man yamnacuka mini allah sababti baa ka dhacay waa la qaaday markaasa lma yamnauka kun khayra aakhirin ba la istaagay oo adu marab isku xidhay ninkaa waagi dambe waa islaamay nabigu lufigiisi iyo xilmigiisii iyo dulqaadkiisii dad badan baa ku islaamay wa inaka la calaa khuluqin cadiim marka waa inay ku kala soocan tahay mxuu aha alumuur addiiniya iyo wlxuduud annafsiya farqu bayna alkhlaasi lidacwati wاddiin wa faru wa bayna alkhlaasi lildawaati wاlanfus naftaadaad mukhlis u tahay hawlaheeda marka kadib waxaad ka dhigaysaa inaad diinkii difaacayso xadiidka dambe casarkii baa la joogaaye <clears throat> idaa ashaara nabigu marku wax ishaarahayo bashaara bikafihi kulliha hadduu nabigu wax midaarahayo wax tilmaamahayo gacantoo dhan buu taagahaya saas iyo farla fiiqi iyo dhaqan rageed ma aha hebel awey waa kaawooye gacantoo dhan ha baxdo xaggaashu habeen inaga jiraa hawshu waa sidaa gacanta dhan baa la taagaa far la fiiqay iyo mid la qalluciyo iyo la maroojiyo hawlahaasi hawlo dhalinyaro wey hawlo akhyaareed ma aha warka waa inaad fahantaan bayla tahay idaa ashaara ashaara bikafihi kulliha hadduu wax ishaaro ama meedaaro ama wax tilmaamo gacantoo dhan buu nabigu ku ishaaray wa tacajaba hadduu wax la yaabana qalabaa gacantu rogi jiray saasuu ohan jiray hadday foortayna oy hoos sitana saasuu odhan hadday saa ahayna saasuu dhihi jiray gacanta ku ishaarahay ayib waidaa taxadaa hadduu sheekaynayo itasala waa xidhiiri jiray biha bilyadi buu la xidhiiri jiray bimacnaa hadalkiisi iyo gacantaa wada socday ruux saa u xidhan oo hadlahaya maogtahay ma quruxsane inaanu af ka darooriyanto gacantuna ay kuu xidhan tahay maxaa ku tagtegay hadalkay gacantu inay wada socdaan oy gacantu ay hadalka la socoto sidaas yaa loo jeeda ay itasala kalaamuhu bikafihi wy itasala kalaamuhu biyadihi ayib wadaraba biraaxatihi اlyumna baabacadiisa midig buu ku dhufan jiray batna ibhaamihi اlyusra markuu wa tilma marka qaarkood waa inaad sidaa tiraado marka wax la yaabtoo kale ama wax tilmaamayso waa inaad gacanta halkaa ku dhufato ila dadku inta badan ma badaayaanba hebel waa la waa la keri waaya baad leedahay la keri waaya waa tilmaan iyo hal wada socda marka waxaa wey waxaa loo jeedaa tilmaanta noocaasi baa loo jeedaa haddii saa la yidhahda iyadu ciyaar wey de saal iyo sacab iyo shirib iyo walasaqa iyo saar bad wadaa marka iyada laakiin tan tilmaanta waa meesha ku dhacdaa gacanta waxay ku dhacdaa ciribta ciribta gacanta kale ku dhacdaa wa qadiba hadduu nabigu cadhoodo acrada waa jeedsan jiray oo hadduu ruuxu u cadhoodo ruuxa ma fiirin jirin indhuhu ka dadbahaya wejigu kaa dadbahaya gobanimo wey maogta indhaha kuleelka ku taagan iyo guduudka iyo cadhadu xataa ruux bay qalbi xumayn muslimkaa waa baaba sidaa darteed ba waxaa la yihahdaa cadho habeenimo ninkeeda dhibtaa ayib mid maalinimana ninka dhawray dhibtaa baa la yidhi habeen gumc hadduu xanaaqo bik yidhahdo indhihi gudutaa adu maaragtid say u taalla cadho habeennimo le umal habeennimo ninkiisuu dhibaa midka maalanimo dhaarnimana ninka dhowruu dhibaa marka ruux indhihiisu guduuteen oo mxiiduhu kacadad fiiriso wadnihi baa ku baxahaya haddaad horaan nuglayn waa calosha in lagu dhaafo musqusha adaa dhici karta laakiin nabigu waa cadhooda waa ka ruux indhaha ka duwaaya gobanimo wey wa ashaaxa ay wbaala fi lcraab ashaaxadu markaad si fiican isu dadabto weliba si fiican wejiga u dadabto acraday la macno tahay lakin waa maca ziyaada wa ashaaxa wajhahu e acrada wajhahu waqabad baa loo jeeda wabaalaa fi lcraab waidaa farixa hadduu farxana ada arfahu ishiis laabi jira nabigu hadduu farxo indhaha intuu ka taago oo farxo kala bato nabigu foorarsan jiray ishuu laabahaya hawl adduunye lasma raaciyo inay baashu kula weyn tahayna dadka looma tuso sidaa darteed nabigu markuu maka furtay riwaayaad dacfi ku jiraa waxay sugaayaan inuu sheegaan baan ujeedaa nabigu isagoo fooraro maka soo galay isagoo fooraro dhulka fiirinay ilaahay galadu u galay ka mahadnaqahay xaggana isdullaynaya ayuu maka soo galay waidaa farixa ada arfahu jullu kalaamihi darafku waa isha de ishuu laabi jiray wey juldu daxikihi nabiga qoslkiisa badankiisu wuxuu ahaa ay mucdamu daxikihi qoslkiisa badankii wuxuu ahaa atabasum muso nabigu dhagdhag iyo qosol dheer ma inta badan inay markaa baahiba timaada mooyaan iyo xaajo iyo munaasabad muusood buu u badnaa dhoolla caddayn yaftaru wuxuu ka faydi jiray ilkihiisa dibnihiisa yaftaru yaftaru qaadida weeye in dibnaha laga qaado ilkaha yaa loo jeeda yaftaru wuxuu banayn jiray ama ka qaadi jiray mxuu ahay dibnihiisa can mili xab اlhamaam daruurta qaruuraxeed oo kale hamaamku waa daruurta xabiguna waa quruxa daate ee barafka ah ee cadcad weeye cirka ka yimaada markuu nabigu muusoodo dibnihiisi bishimiis waay ka kacayaan cirid iyo ilka quruxsan baa loo jeeda intaa w macnaha laga hadlayo ilkihii yaryaraa nabigu lahaa ee quruxsanay caddaa waxay og yihiin baa la yidhi marka barafkaasi quruxsan yaftaru wuxuu ka faydi jiray weeye bishintiisa an can mili xab اlhamaami daruurta barafkeeda ama dhagaxeeda cadaad wax lamido ilka oo quruxsan iyo cirir adaa bilahi sanadkan dacfiga ku jira waa daciifun jiddan waynu soo marrayba ila tahay adaa bilahi tawfiiq